bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamedi وعlى alih وصaxbihi aجmaciin ama bacd darsigu maanta wuxuu ka bilaabanaya in sha allahu tacaala alqaacida alkhamisa qaacida alkhamisa sheekhu wuxuu ku saabsantaa uu ku radin doonaa qolyihii u yaqaanay ahlu tajhiil ahlu tajhiil mufawidada mufawidat اlmacna sifaadka macnahooda nimankii lama yaqaano ee la garan maayo odhan jiray buu rabaa inuu ku radiyo qawaaciddii hore afarta dawaaifta kale kusoo baabiiyey dawaaifta kale ayuu kusoo baabiiyey labada qaacido u dambeysay qaacida asaadisa iyo asaabicana waxaad moodaa in shantii qaacido hore sheekh ku sheegay uu ku khulaasayn doono jamiica dawaaif bay taaban doontaa laakiin biasaaliib mukhtalifa qaacida luulaa waxay ahayd ilaahay subxaanahu watacaala waxaa lagu tilmaamaa bilihbaati oo laga wado sifaatulkamaal baa rabbi loo sugahaya wa binafyi oo laga wado naqaa iyo ceebaha rabbi subxaanahu watacaala laga hofahaya wuxuuna sheekhu ku sharxay inaan ilaahay lagu tilmaamaynin diido iyo nafyi maxdi a ah oon xambaarsanayn madxi iyo kamaal qaacidada labaad wuxuu kaga hadlay sheekhu alfaada inay laba qaybood tahay alfaad sharciya oo maa warada fi lkitaabi wasunna waijmaci salaf lumma iyo alfaad hayr sharciya alfaada sharciyada ee kitaabka ku timid baa muxkamaa ta kalena waa mutashaabih loo celin lahaa muxkamka wixii macnihiisu cadaan waayo xukumka sharciga waa in sideeda loo aamino loo qaato wixii aan garan weyne ilaahay subxaana wa tacaala loo tala saarto ama alfaada khayru sharciyada baniaadamka ay wixii cadaan waaya isaga iyagaa la weydiinaya waxay ka wadaan macnahay ku fasireen hadduu noqdo macno saxiixa oo waafaqsan nusuustii sharciga ahayd waa la aqbali waa la yeeli wixii kalena waa la tuuraya qaacidadii saddexaad waxay ku saabsanayd daahirka nusuustu ay tusayso fi sifaati fi lasmaai wasifaat inay tahay muraada oo macnaha luqawi aynu sugayno kayfiyadana ilaahay subxaanah wa tacaala aynu u daynayno wuxuuna sheekhu soo radiyey qolihii yidhi daahiru nusuusi fi sifaati waa hayru muraada dawaaiftaasi waa muraad iyo hayru muraad waxaynu u qaybinay lix qaybood hal daa'ifo keliya ayaa ilaahay subxaana wa tacaala xaqa waa afajiyey wahum ahlu sunna waljamaca qaacidada afraad waxay ku saabsanayd ahlulkalaam oo mucadiladiiba sheekhu ku radinayay oo wuxuu sheekhu sheegay inay nusuusta marka horeba ka fahmayaan macno baatil ah oo sifaatka rabbiga ay ku shabahayaan sifaat lmakhluuqiin kadibna isku dayhayaan macnahaas inay anfiyaan saa darteedna ay macnihii xaq ahaa ay saa waxaana ka laasimaya afar maxduuro iyo baail ka laazima sheekhu uu soo sharxay alqaacida alkhaamisa waxay ku saabsan tahay hunaa in la radiyo ahlu tafwiid nimankii la odhan jiray oo uu sheekhu u yaqaano ahlu tajhiil dawaaifta kanle wuxuu u yaqaanaa ahlu tactiil waxaa soo haray niman leeda ahlu takhyiil ahlu takhyiil saddexdaa dawaaif buu sheekhu dadko dhan u qaybiya tajhiil min aljahaala ow min aljahli ahlu tajhiid nimanka kalena waa ahlu taciil ahlu taciilku waa nimanka sifaatka awilayey ama diidayey ama dafirayay oo dhan oo isay u badan yihiin mucadilada waa taqaanaa jahmiyadii muctasiladii ashaaciradii ahlu kalaam oo dhan iyo xata alfalaasifa ahlulfalaasifa oo dhan israaciya baatiniya waxaas wuxuu u yaqaanaa ahlu taciil kula man nafaa sifaat illahi kulan aw bacdan wa ahlu taciil maxaa kuu soo hodhay ahlu tajhiil waa nimanka yidhi qur-aanka waa xaq sifaatkuna waa xaq laakiin sifaatka rabbiga ee aayadaha tilmaamaya iyo axaadiista tilmaamaysa lama garanayo macnaha laga wado min xayu mafhuum allugawi kuwa marka waxay ku xukimeen rasuulka ilaahay iyo ambiyadii iyo saxaabadii iyo taabiciintiiba inaysan garanaynin macnihii sifaatkii nusuusta fahum waa ahlu tajhiil ay jahalu saxaabata wاtaabiciina wاlambiya wاrusul qur-aankii loo soo dejiyey inuu xaq noqdo bayaan noqdo ummadda khayrku u caddayo nuur iyo shifa iyo huda lagu sheegay iyo waxay ka dhigeen waa kitaabaan nuur ahaynoo waa kitaabu dulmatin wa jahaalatin wa dalaal qolyaha ahlu tajhiil buu yaqaana waxaa kuu soo hadhay niman la yidhaha ahlu takhyiil ahlu takhyiil waa طaa'ifa min albaطiniya aw طaa'ifa min alfalaasifa kabni rushdin iyo wixii la halmaala oo nimanka yidhi weeye nabi maxamed iyo rasuulku iyo ambiyaduba way yaqaaneen nusuusu sifaat iyo adilada xaqa way garanayeen macnaha xaqii loo jeedana way garanayeen laakiin caamada haddii macnaha xaqa loo caddeeyo way ku dhumi lahaayeen marka takhyiil bay ummaddu ambiyadu sameeyeen oo limaslaxati اljumhuur alambiyaau wاlrusulu kadabuu walam yucabiruu can اlxaqaa'iqi limaslaxati اljumhuur alraxmaanu cala carshi istawa xaqiiqada laga wada iyo macnaha looga jeeda nabi waa garanay rusushuna way garanayeen ambiyado dhanna way yaqaaneen laakiin macnaha xaqa hadday caddayn lahaayeen caamadu ma qadan karta caqligooda ma xamili karo marka uslubu takhyiil bay sameeyeenoo way u suuro dhoweeyeen oo allihii subxaanahu wa tacaala aan sinaba makhluuqaadka u shabihin la fi sifatin khaasa walaa fii macnan caam bay ugu shabaheen makhluuqaadkasay caamadu u soo dhowaato ay wax u fahmaan khayaluu lahum اlmacaani اlxaq walam yusarixuu biاlmacaani اlxaq idan ahlu اtakhyiil wa ahlu tajhiil wa ahlu taciil kulligood maxay iskugu yimaadeen kulligood waa mucailo wey ninkii yidhi rasuulku macnihii xaqa waa garanaya mas cadaynin soysan caamadu u dhumin idan macnihii xaqa wuu anfiyey kii yidhi lama garanayo ayadda macnaheeda sifada ku saabsan iyo naska asna waa maxay caala sifa kii xarife awuuleydi ah waa la garanaya waxaana laga wadaa sida oo macna baila ku fasiray kii xaqee daahirkana ka lexdana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 من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية وأسأله عن تفسيرها ولا منافاة بين القولين عند التحقيق فإن لفظ التأويل قد سار بتعدد الاصطلاح بتعدد الاصطلاحات مستعملا في ثلاثة معان أحدها وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكلمين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها وهل هذا محمود أو مذموم وحق أو باطل والثاني أن التأويل بمعنى التفسير وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسر القرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير واختلف علماء التأويل ومجاهد إمام المفسرين قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وعلى تفسيره يعتمد الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهم فإذا ذكر أن فإذا ذكر أنه يعلم تأويل المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره الثالث من معاني التأويل هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي, يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء والجنة والنار ونحو ذلك كما قال في قصة يوسف كما قال في قصة يوسف لما سجد أبا لما سجد أبواه وإخوته وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل فجعل أينما وجد في الخارج هو تأويل الرؤيا فالتأويل الثاني هو تفسير الكلام وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حتى يفهم معناه وهو حتى يفهم معناه أو تعرف علته أو دليله وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج وهذا التأويل الثالث هو عين ما هو موجود في الخارج ومنه قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره وقول سفيان بن عيينة السنة هي تأويل الأمر والنهي فإن نفس الفعل المأمور فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر والكلام خبر وأمر ولهذا يقول أبو عبيد وغيره وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال السماع لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعلم أتباع كما يعلم أتباع أبقراط وسيبويه ونحوهما من من مقاصدهم ما لا يعلم ما لا يعلم بمجرد اللغة ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر نعم نعم alqaacida alkhaamisa waynu tilmaamnay inay ku saabsan tahay fi raddi calaa ahli tajhiili oo ahaa mufawidat lmacna macnaha sifaadka raggii ee awilayay ee caafun odhanaya lama garanayo macna sifa min xayu almafhuum allugawi lama garanayo nimankii odhanhayay ayay qaacidada ku saabsan tahay idan qaacidada koobaad ee sheekhu kaga hadlay meeshan iyada a meelo kaleu ku faahfaahayo oo ah alfaada ku timid qur-aanka iyo sunnada haddii la garto tafsiirkeeda iyo macnaheeda min jihati arasuuli sala allahu caleyh wasalam lam yuxtaj fii dalika ila alistidlaali biaqwaali ahli luqati wagayrihim buu sheekhu yidhahdaa alalfaad almawjuuda ina alalfaad almawjuudata fi lkitaabi wsunnati ida curifa tafsiiruha wma uriida biha min jihati اnabiy sala اllah alay wasalam lam yuxtaj fi dalika ila اlاstidlaali biaqwaali ahli اlugati wagayrihim marka qadiyada sheekhu uu sharxay meelo badan buuna ku sharxay iska xidhin baa soo dhacay marka taasi waa muhim jiddan alfaada ku timid kitaabka iyo sunnada haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabuhu ay macnaha lafdiga caddeeyeen iyo waxa looga jeedo loo baahan maayo ahlu luqa waxay sheegeen iyo waxay yidhaahdeen wax xaja uma qabti hadihi alqaacida walidalika sheekhu wuxuu sheegay fuqahadu inay asmaada iyo alfaada saddex u qaybiyaan nawcun yucrafu xaduhu min jihati bisharci kaasalaati wاzakaati wاsawmi wاlxaji ila akhirihi nawcun yucrafu xadu ay xaqiiqatuhu waa macnaha waxaa lagu garanaya bisharci oo ka loo yaqaana alxaqaa'iq asharciya la yidhaahdo salaada waxa looga jeedo soonka waxa looga jeedo xaj iyo zaka waxa laga wado mafhuumkii luqawa loo laaban maayo almafhuum sharci baa la maraya ahlua mafhuumka yaqaaneen iyo kan sharciga munaasabada ka dhaxaysa hadaad ogaatana waa khayr iyo cilmi dheeraada haddaad ogaan weydana wax culaysa kugu hayso lama arko idan waa lagu kaaftoomaya iyo noocun yucrafu xaduhu biluqa kashamsi walqamari iyo nooc lagu garto xadkiisii xaqiiqadiisa biluqati kashamsi walqamar iyo nowcun yucrafu xaduhu bilcurfi ka xaqiiqati اlqabdi wاlmacruuf wacaashiruhuna bilmacruufi baa la yidhi macruufka asaga curfiga loola laabanayaa hantida haddaan la qibdoonin lama sii iibin karaa la qabdiga xaqiis waxa loogu laabanayaa curfiga loogu laabanaya saddexaasay alfaadda noqdeen allafdu ida warada fi اlkitaabi wsunnati wacurifa macnaahu min jihati الshaarici falaa xaajata he ila اlاstidlaali biaqwaali ahli اlugati wagayrihim ayib haddaan intaa la helin waxaan u noqonaynaa ilaa ahli luqati ka mafhuumi lafdi الshamsi wاlqamar intaa haddii la waayo waxaan u laabanaynaa ilaa mafhuumi ahli اlcurfi curfiga marka ama khaas ha noqdo ama caam ha noqdo waad garanaysaa qaacida sheekhu waa meelo badan buu kaga hadla waxaa ii soo hadhay awalu man nasaba tafwiida tafwiidkan baailka oon la yidhaha nusuus sifaat macnaheeda lama garanayo oo la e, tafwiidiyo oo e, ilaahay loo tiriyo loo daayo macna asifa iyo macna lafdi ninkii u horeeyey u tiiriyey salafka ee khaladkaa sameeyey muxuu ahaa khaaabi aafadaa khaaabi baa bilaabay ninkii u horeeyey laga faham warkiisa bayhaqi baa ku raacay awalu man saraxa inuu madhabu salaf yahay oo beantaa la yimidna juwayni buu ahaa kitaabkiisa annidaamiy alcaqiida anidaamiya adan la yskaga ilaaliyo salafku waxay yaqaanaan waxaa weeye sifaadka in in lagu fasiro bimacnaha allugawi oo la waan garanaynaa waanaan fahmaynaa cilmi waan naqaanaa samciya basar waan naqaanaa qudrayi iraada waanu garanaynaa alistiwaau macluumun ama wlistiwaau macquulun cala riwaaya wlkayfu majhuulu wasuaalu canhu bidca idan macquul wa macluum min xayu lua laakiin kayfiyada sifada ilaahay baa subxaanahu wa tacaala garanaya baxdigaan horeyn baynu soo maray marka awalu ninka leeyihi cibaaraad laga fahmahayo tafwiid xaggana salafinimo sheegta cibaaraad iyo alfaad tafwiidulmacnaa laga fahmayo xaggana salafiyo sheegta ninkii ugu horeeyey waa khataabi fii bacdi kutubihi waxaa ku raacay bayhaqi fi lasmaai wasifaat iyo ictiqaadkiisi aad garanaysaan ninka u horeeyey ee caddeeyey tafwiidkan baailka waa madhab ahlu sunna yidhi ama salafka u tiiriyeyna waa juwayni kadibna hazali baa ku raacay fi kitaabi iljaami alcawaam can cilmi اlkalaam iyo aliqtasada fi abwaab اlictiqaad iyo ibn اljawsi baa kusii raacay kitaab dhowrkiisii kitaabe khayrka daraa nawowiba waagi dambe madhab ka dhigtay oo sharxu muslim iyo meelo badan ku sharxay qabla an yataraajac wayatuuba min dalika sida sawaabka nawwi waa ka laabta madhabka asaga ah wamaata calaa ariiqati salaf saalix risaalo yar buleya oo uu qoray fii aakhiri cumrihi wa aakhiri ayaami xayaatihi oo haddana la daacood ogtihiin calaa ariiqati salaf saalix madhabka o dhan wuxuu o dhan waa dumiyey idan waxaasoo dhan marka waa madhab baail ah weeye wixii intaa ka dambeeyey ibnu xajar iyo saaxiibadii iyo kirmaani iyo oo kasii horeeyey iyo cayni oo asaga dee geer ahaan ka dambeeyey iyo ibnu xajari waxaasoo dhan markood iska daa marka darajaadkaasay ku socotay shayga baatilka ah, marka hore ninbaa lafdigiisii itlaaqkiisa laga fahmaa kadibna waa la qararaa caqiidu isu ka dhacda wey qadiyadda marka sidaasi ha loo ogaado hadda sheekhu wuxuu inoo sheegay lafdu tawiil tawiilka ay balaayadu ka bilaabatay buu rabaa sheekhu inuu sharxo wاlqaacidatu ana alxukma calى shay nafyan aw ihbaatan waa farcun can tasawurihi ama iska gaabso waxaa tiradaa nafyu shay waa farcun can tacaqulihi shayga inaad anfido oo tirada ma jiro iyo wuu jiraa horta waxaa ka horaysa waxaad diidaysa dafiraysa inaad fahanto waxaad diidayso shayga in la yidhahda ma jiro iyo wuu jira waxaa ka horaysa horta waxaad diidaysay xaqiiqada ma fahansanta nimankan waxa ku dhacay marka waxaa weeye tawiil bay diidi doonaan tawiilkay diidi doonaan ma ay fahansono mufawado sheekhu marka mutanaaqidiin muaribiin buu ku tilmaami doonaa uuna baabi'in doonaa adilo badan buu sheekhu inoo tilmaamay oo uu qur eh, tilmaamay ilaahayna uu ummadda ku caraabiyey qur-aanka in la fahmo la tadaburo macnihiisa la dhuuxo khayr iyo fadli baa ilaahay ka ratibay idan hadaan macnihiisa la fahmaynin oo nuur uusan ahayn oon lagu badbaadaynin oo macna xaqa uusan tusaynin baailkana uusan anfinaynin maxaa layskugu caraabinayaa afalaa yatadabbaruuna alqur'aana ayb loo afalam yadabaru lqawla afalaa am calaa quluubin aqfaaluha afalam kitaa liyadabbaruu aayaatihi waliyatadakara ullalbaab aayadahaasoo dhan buu sheekhu daldalay meeshay marka ay kala baxeen shubada baatilka aayadda ali cimraan buu kadibna wuxuu yidhi tawiilkiibu sheekhu fasiray aaaarta saxaabada uu sheegay fara badan aragtaan salafku laba qowl bay qadiyadda ka leeyihiin labada qowl wuu sheekhu wuu labadu wuu tilmaamay atarkaasi uu ka wari ubay ibnu iyo ibnu mascuud ibnu cabaas iyo kulligood waa ka sugan yahay khayrka uu sheegay curwa ka midoo caaisha waa fara yihiin aarka ibnu cabaas uu kuu sheegay waa aar sugan ibnu jariir baa wariyay bisanad daciif oo abazinaad baa ku jira can ibni cabaasin wahuwa lam yasmac minhu lakiin uruq kale uu leeyahy min ariiqi abi saalix mawla umahani oo cinda alfiryaabi fi kitaabi اlqadar iyo abrani fi musnad الshaamiyiin oo bisanadin xasan ah marka duruqda kale ku sugan yahay aharkaas ibn cabaas oo ahar muhim jiddan ah tafsiirku calى arbacati awjihina tafsiru tacrifu اlcarab min kalaami ay min lisaani wa lugatiha tafsiiru laa yucdaru axadu bijahaalatihi cadam alcudri biljahli baa meesha yaalla waa madhab salaf saalix ah soo ma aragta farti la qaadaba waa ku jabaysaan wa la ogyahay wey wa tafsiiru laa yucdaru axadun bijahaalatihi oo madhab asaxaaba ah xabru lumma ayib wa tafsiirun yaclamhu lculamaa cilmu lkhaasa wayhad caamadu masaa'il aysan garanayno fahmaynin baa tif culammadu garanayaan wa tafsiirun laa yaclamuhu ila allah oo ah macrifatu kayfiyati oo muxuu yahay mhm. tafsiirka waxaa tira waa baailba oo idii jabantiin soo maaha tafsiilka in masaa'ilka la qaybiyo usuul iyo furuuc daahir iyo khafiya loo qaybiyo waaba diideenba waxaa tira waa baail waa madhab muctasila tirahdee waa madhab kalaamiyiin ah idan saxaabadii meelgeeye inuu jiro jahli laiskugu cudur daarayo waa maslaة ijmac lأn اljahla fi الsharaac wاlfuruuc muxuu yahay kaa dagaalba kama jooginba adugu waxaad lahayd kulu jaahilin fi اlusuuli wاlfuruuci waa macduur qaacidii eh, zanaadiqadiisu sidaa ma ahay meelgeeya hadde watafsiiru laa yucdaru axadu bijahaalati weliba hataa ma aha masaa'il cilmiga sheekhu kama hadla wuxuu ka hadlaya tafsiiru lqur'aan tafsiiru nusuus oo akaru nnaas jahla ka man raxima rabbuhu wa tafsiirun laa yucdaru axadun xaggee shirki joogaa shirki xaggee joog asluddin xaggee joogaa fartilaqaadada marka dhibkaasa yaa idinku imanaya almuhim طaa'ifa waxay yidhahdeen waxaa lagu istaaga wamaa yaclamu ama waxaa lagu istaaga wاlraasikuuna fi اlcilmi labadaaba waa laisku hayaa marka waqfiga culays badan kuguma hayo haddaa la yidhah ila allah baa lagu istaagi waxaad ku fasiraysaa waa macrifatu kayfiyati الsifaati weeye waxaan alla mooy cid kale uusan garanaynin ama umuurulghaybka iyo aakhire iyo howlahaas xaqiiqadooda marka sheekhu macnahaas uu aada u faahfaahiyey mashquul badan sii gelin mayno istilaaxaadkan uu sheekhu sheegay ee ku saabsan tawiilka saddex istilaax buu sheekhu inoo sheegi doonaa kutubtiisa kalena mid araad bu ku daray mid afraad buu ku daray istilaaxa koobaad waa in tawiilka layaha tafsiru lmacna tafsiru lafdi wa bayaanu macna lafdi lafdiga macnihiisa in la caddeeyo min xayu almafhuum allugawi aw alsharci aw alcurfi la caddeeyo waana kay u badan yihiin ahlusunna waljamaca iyo mufasiriintoodu markay tafsiir ilaaqaan waxaa kaloo la yidhahdaa ta'wiilka lagu idlaaqaa in shayga wuxuu ku dhammaan doona aad caddayso waana laba qaybood laba qayb meeshaa geliyey ta'wiilu اlamri wاnnahyi oo taxqiiq looga jeedo ta'wiilu اlamri wاnnahyi shaygii lagu amray markaad samayso waxaan leeyahay amarkaygii ta'wiilkiisu waa maxay waa samayntaada hebelu orod tukaanku odhi hada waa amr maa ta'wiiluhu waa inaad samayso ma'muuru bihigii wixii aan ku faray aad samayso faidaa taxaqaqa alficlu maxaan leenahay waxaa la helay ta'wiilu اlamri waxaan ku uhi zinada iyo beenta iyo xaaraanta iska daa waad ka istaagto waad iska daysay maxaa la helay ta'wiilu nahyi التأwiil waa maxay waa mantaha ilayhi اlأmru fi اlkhaariji wاlwaaqic shaygii lagu faray haddii aad sidiisa u samayso kii lagaa raybana aad ka tagto waxaad samaysay he nabi maxamed baa lagu yidhi fasabix bixamdi rabbika wastakfirhu inahu kaana tawaaba markuu tukana waagida nabig wuxuu bilaabay inuu yidhahdo allahuma rabbana subxaanaka allahuma rabbana wabixamdika allahuma kfir lii caaisha maxay tiri kaana yataawal qur'aan taawulkan waa maxay wixii la amray buu nabigu hirgeliyey oo dhaqangeliyey wa ta'wiilu اlmri ficluhu wa ta'wiilu nahyi tarkuhu idan tawiil bihada macna ku yimaada wuxuu kale ku yimaadaa bimacnaa taxqiiqi almukhbari bihi khabar baa laguu sheegay waxaasaa dhici doonaa lagu yidhi waxaasaa iman doona wixii baa dhacay maxaan leenahay waa tawiilu lkhabar nabiyullaahi yuusuf baa ku riyooday inii ra'aytu axada cashara kowkaba washamsa walqamra ra'aytuhum lii saajidin bacda arbaciina sana cinda ahli tafsiir sideean sanana waaba la sheegaay ayaa waxaa dhacay nafs alqadiya aabbihii iyo walaalihii iyo hooyadii ayaa sujuuday markay la kulmeen fii misra isagoo boqora ama wasiir gaashaandhigeeda ama adduunko dhan ba haysta marka hada tawiil ruyaaya min qabl tawiil ruyaaya min qabl qad jacalha rabbii xaqan wqad axsana bi id akhrajani min asijni wjaءa bikum min albadw min bacdi an nazaqa shayطaanu bayni wa idan maxay noqotay tawiid ruyaay wixii waa hore la sheegay ama la arkay ee la sugayey markuu dhacay muxuu noqday tawiil lkhabar ilaahay baa qiyaame inoo sheega inay dhici doonto oo janna muminiintu geli doonaan ahw naarku naartu quwaaxi doonto markay hawshaa dhacda maxaan leenahay hada tawiil lwacdi wlwaciid tawiilu khabar illaah maxaan haynaa laba inanu haynaa keliya labo atawiil bimacna tafsiir bayaan اlmacna التأwiil bmacna تaxqiiqi الficli أw تaxqiiqi الmkhbari canhu fi اlkhaarij shayga laga warramay uu dhaco wuquucu shay wuquucu اlma'muuri bihi aw tarku اlmanhiyi canhu aw wuquucu ma أhbira canhu khaarijan labadaas waxaan isku leenahay waa laba macno التأwiil bmacnaa bayaani macna اlafdi oo tafsiir la yidhahdo تأwiil bmacnaa تaxqiiq الshay fi lwaaqici wa fi lkhaariji fi aniya alxaal sawan kaana amran aw nahyan aw khabaran aw khabaran laba soo ma aha ta'wiilkii shaydaaniga ahaa ee saddexaad ay yaqaaneen mutakalimiintu oo in lafdiga sarfu allafdi can ilmacna alraajixi ila alixtimaali almarjuuxi liqariinatin aw lidaliilin yaqtarinu bihi oo daahirka in laga leexdo loo leexdo macno aan daahir ahaynoo khafi ah qaraa-in iyo adilo keenta loogu leexda la yidhaahdo kaana waa taawiilkii mustalaxa ee curfiga cinda ahli اkalaami wahayrihim wlusuuliyiin wlusuliyiin waad garanaysaan saddex soo ma aha saddexaasuu sheekh hadda sheegi doonaa taawiil saddexaad afraad buu sheekh ku sheeg kutubtiisa kale mid afraad hmm? tacriifka usuulintu waa baail marka la geliyo fi sifaat fi sifaat marka la geliyo waa baail inta kale waa fiican yahay oo ka kale wuxuu waa tawiilo bimacnaa atafsiir wey ka kale nusuusta gelagelahaya waa tawiil bimacnaa tafsiir midkan ay ku rabaan fi sifaati walasmaa waa kii taxriifka ad garanaysaan kaa iska ilaaliya macnaha afraad sheekhu sheego waa in xikmada khafiga alla ah caddeeyo alxikma alkhafiya lilashyaa bayaanu xikma alkhafiya waa tii dhex martay nabiyulaahi muusa iyo khadir waraaju anahu nabiy iisoo qabto muxuu ihi dalika tawiilu maa lam tastic sabra idan dhowr goor buu sooce nabiyulaahi muuse iyo nabi khadir markay hore dhex mareen falka uu sameeyey khadir doontii wiilkii derbigii dumahayey qolihii bukhalada ay ka seexday howlahoodii o dhan muxuu yidhi ta'wiilu maa lam tastic calayhi sabra ta'wiil waa maxay waa xikmadii aan ka lahaa bayaan اlxikma wاlghaayaat alxamiida lilma'muuraati wاlafcaali asna waxaa la yidhahdaa ta'wiil afarta macnaha waa sheega sheekhu ibn اlwasiir alyamani kitaabkiisa itaaru اlxaqi cala اlkhalqi iyo tarjiixu asalib اlqur'aan cala asalib اlyunaan markuu tadmuriye qaacidan dhan buu sida usoo guuriyey qaacidadan dhowran buu tadmiire ka soo guriyey qala shekh islam intuu yidhi yuu keenay markaasuu sheekhu macna saddexaad bu macna afraadoo ilaah aniga ii faray buu ka tegay buuri maradu kuwadha aad bu iskugu ammaanay masalada ayada maxaad ka leedihiin middan afraad buu sheegay sheekhu hadda saddex bisha ma sheegin takan ah. xikmaduu sheegay markaasuu yidhi ilaahay midtuu anigu ii fura weeye sheekhuna waa ka tegaye fadlullaahi cidna uma xidhna saa hawsha u ogow marka maxaad ka leedihiin waa lagaaga hormaro sheekhu wuxuu ku sheegay kutubtiisa oo dhan buu ku sheegaa khaasatan kitaabu safadiya inaan gaadhaan jeclayo idiin soo guuriyo safxadii ma arka hadda meel baan ku tacliiqiyey waa markaan gaadhaan fiirin doonaa insha allahu tacala idan afartaa shay horta bal ha la ogaado waxaa ii soo hadhay ta'wiilkii inta nooce lagu idlaaqo waa isla fahanna soo ma aha waxaa ii soo hadhay ta'wiilku marduud ma aha bil biliطlaaq walaysa maqbuulan biliطlaaq wahadi qaacidatu ijmac shayga kullu ta'wiil aan la aqbalaynin jamiicu tawaa'if baa qaba kullu ta'wiil inuusan baatil ahaynna jamiic daa'if baa qaba waxa la isku hayo marka waa maxay التأwiil الصaxiix tamyiiza tawiil asaxiixi min atawiili alfasid intaasaa la isku tawiilka marka saxiixa ah afar shardi buu leeyahay afartaas shardi baan dareerinaya kadibna waa anfasaxaya wadaadka cashirka akrinayay shardiga koobaad an yakuuna lafdu lmuraadu tawiiluhu muxtamilan lilmacna almuawal ilayhi luqatan aw sharcan aw curfan waa muhiim jiddan shardigaas shalaan idiin soo sheegay ta'wiilku inuusan gelin hee xaggeysan gelin sheekh maxamed tawiilku fi nusuus attawiilu laa yaridu fi nusuus wainamaa yaridu fi dawaahir اlmuxtamilati liakara min macnan soositumayna ogeyn shardiga an yakuuna lafdu lmuraadu ta'wiiluhu muxtamilan lilmacna almuawali ilayhi lugatan aw sharcan aw aw curfan lafdigan iyo naskan iyo aayadda ad leedaha waan awilaya oo macnaha daahirkaan ka leexinaya oo macno kalean u leexinaya horta waa inuu aqbali karo macnaha aad u leexinayso waa inuu yeeli karo haddaadan ku dhaa tilka casharatun kaamilatun waxaa laga wadaa khamsa loo jeedaa maxaad leedahay krif baan ku leehay ma aqbali karo nasku shardiga labaad anlaa yakuuna fi siyaaqi qariinatun maanicatu min atawiil alla yakuuna fi siyaaq fi siyaaqi اnas ama waxa ku xeeran sibaaqa lixaaqa siyaaqa qudhigiisa anlaa yakuuna fi siyaaqi qariinatu maanicatu min atawiil ka qowlihi tacaala wujuuhu ywmaidin naaira ilaa rabbiha naaira ilaa rabbiha naadira ilaabaa diidaysa nadarka in lagu ta'wiilo bimacna اlintidaar muctila waxay dhaheen wujuuhu ywmaidin naaira ilaa rabbihaa naadira muntadira fadligii ilaahay iyo janno in la geeyay sugahayan koranhayaan annadaru huna waa min alintidaari laa min annadari ila shay maxaa la yidhi ilaa iyo nadar hadday israacaan laa yakuunu ilaa annadar albasari wahiya qariinatu maanicatun hmm, min atawiil inaad fahanteen baailahaya shardiga saddexaad waa in la helo qariino tawiilka markaad awilayso daahir nas aad awilayso qariino wujuudu daliilin aw qariinatin mucayinatin liiraadaة اlmutakalimi wujuudu daliilin aw qariinatin mucayinatin liiraadaة اlmacna اlmuأwali ilayhi ayb waa in la helo daliil ama qariino kutus mucayina bardhabayso xaqiijinaysa macnahaad wax u awishay in loo jeedo macnahaad awishay wujuudu daliilin aw qariinati mucayina lilmacnaa almuawal ilayhi lafdu macnaha lafdiga loo awala waa in qariina loo helo anaa iska yidhi ruuxu dha ka war anaa lafdiga awilay maxaad way ixtimaashaa way ixtimaashaa de daahir bubu macnaha kale maxaad oga daliilka shardiga u dambeeya an yaslama daliilu اlmuawili min almucaarid اlmuqaawim daliil kaloo khaariji ah adu qarinaad keensata oo waxaa tahay qarinada waxay lee awilaysaa lafdigan in macnaha looga jeeda ay tusaysaa macnihi aad u leexisay ee qarinada aad u keensatay hadduu ka hor yimaado daliil ka xoog badan qarinada waa bail baan ku leenahay an yaslama daliilu التأwiili min almucaarid اlaqwى wbiljumla marka afartaa shard oo laisku keenay maxaa ka soo baxaya afartaa shard oo keenay waxaa ka soo baxaya anlaa yakuuna اnasu sariixan fii macnaha idan taawiil lama galo fi nusuus wuxuu galaa fi e, fi dawaahiri ee macnayaal badan ah ixtimaasha miaal hal miaal baan idinku darayaa si u fahantaan qur-aanka ku yimid nasu llaha fanasiyahum nasu llaha fanasiyahum waxaan leenahay inagu nasu llaha fanasiyahum hunaa waxaa laga wadaa tarki nisyaanku laba macnuu noqdaa tarkina waa noqdaa shay laga tagona waa noqdaa shay la hafo ama la hilmaamo ama la sahwiyana wuu noqdaa laakiin aayaddu waxay sariix ku tahan leenahay fi tarki bay sariix ku tahay wqiila اlyوma nansaakum kama nasiitum liqاءa ywmikum limaada ayb maxaa u tidhaahdeen lannahu yaxtamilu tarka iyo nisaankiiba ayaddu way ixtimaashaa waxaan leenahay qariina maanica qariina maanica min atawiil horta ma hayno qariina maanica min ataawiil horta ma hayno o lafdigu waa inuu ixtimaala macnaha loo leexinaya shardi buu ah oo waan soo bilaabay an yakuuna lafdu almuraadu taawiilu muxtamilan lilmacna almuawali ilayhi hadda ma ixtimaalaa fi lua wuu ixtimaalaa qarina maanica min atawiil oo tarki in lagu fasiray miyaad haysaa qarina ma daliil baan ka dhigan qarina maanica min atawiil oo inaan nasullaha tarka ku fasiran noo diidaysa miyaad haysaa ma haysaa ayib maxaa soo hadhay daliil daliil baan haystaa inaan sidaa ku fasiro oo tarka ku fasira waajibinaya waa laba daliil midna waa ijmaac midna waxaa weeye wamaa kana rabbuka nasiya laa yadlu rabbii walaa yansaa laa yadilu rabbi walaa yansaa wamaa kaana rabuka nasiyan waa daliilkii waajibinaya inaan nasigan ku xambaaro tarki aan ku xambaaro iyo ijmaac اlumma ana الnisyaana waa nuqsaanu fi xaqi اlmakhluuqiin wa kulu naqsin fi اlmakhluuqi faاllahu أwlىa bالtanziihi canhu soo mayna soo marin idan tawiilkayga idan ayad waxay nas ku tahay tarki bay nas ku tahay limaada macnaha tarkiga aayad lafdigu wuu is-ixtimaalaa qarina maanica min atarki lama hayo daliilu tarki waan hayaa mucaarid muqaawimana ma jiro ma wada socona shuruud inaad has la fahna ila tahay afarta ahy nasu llaha fanasiyahum ay taraku llaha kamaa nasiitum liqaaa yowmikum jahanamaa lidinku iloobahaya lidinkaga tagahayaa wey macnaheedu qur-aankaana cadi wamaa kaana rabuka nasiyan laa yadilu rabbii walaa yansa wاnnisaanu naqsun fi xaq اlmakhluuq faاllahu idan shuruuda ta'wiilka aan helin waa maxay waa ta'wiilu ahli ahlu اlahwaa ama الtacطiil aw الtajhiil aw الtakhyiil nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى إذا عرف ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية بما لها من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تش... وصف... وإن كان بينها وبين أسماء العباد وتس... أسماء العباد وصفاتهم تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا معبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد أخري شيخي meesha kula akhri faasmaa llahi tacaala wasifaato wlaa wain kaana baynaha wa bayna asmaa lcibaadi watashaabahun falaa yakuunu axsan allahu ilaykum falaa yakuunada hoose soo kuma qori hoos falaa yakuunada ha hmm. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فأسماء الله وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه فلا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته awlaadaas haddii lagu xidhana waa macnuhu ku asax mahaya oo fa asmaa اllahi tacaala wasifaatu أwlى anlaa yakuun أwlى anlaa yakuun taxqiiq uu doortay وإن sacwina كان بينهم كجملة اعتراضية yumkina bayna jumla ictiraadiya laga dhigo idin waa fiican أحسن الله إليكم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والإخبار عن الغائب لا يفهم إن يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم بالفارق المميز وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد وفي وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك الخطاب وفسرنا ذلك وأما نفس الحقيقة المخبر عنها مثل التي لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة فذلك من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قالوا الاستو... قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله الاستواء معلوم والكيف مجهول ومن, ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام في كلام السلف والأئمة ينفون عن ينفون علم العباد بكيفية صفة ينفون أحسن الله إليكم ينفون, ينفون علم العباد بكيفية صفات الله وأنه لا يعلم وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله فلا يعلم ما هو إلا هو وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وهذا في صحيح مسلم وغيره وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك وهذا الحديث في المسند وصحيح أبي حاتم وقد أخبر فيه أن الله وقد أخبر فيه أن الله من الأسماء أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده فمعاني هذه الأسماء التي التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره والله waxaan ku joojiyey xadiidkan macnihiisa inaan lagu khaldamin xadiidka u dambeeya waqaala fi lxadiid اlآkhar allahuma inii asaluka bikuli smin huwa laka samayta bihi nafsak samayta bihi nafsak intan ka dambayso o dhan waa min baabi cafi اlkhaasi cala alcaam haddii kale ishkaal baa idinku imanaya lanna eh, aw anzaltahu fi kitaabika asmaada kitaabka ilaahay lagu dhex sheegay aw callamtahu axada min khalqika ama ilaahay uunkiisa axad ka mida ah oo malaa'ig iyo rasul uu baray aw istaarta bih fii cilmi اlhaybi cindaka ama ilahay uu la goonayo kulli waa mima samaa bihi nafsahu macnahaas waa in lagu baraarugo bihi nafsaka intan ka dambayso dhan kama duwan waa ma iyadun la faafaahinaya ismigu ilahay naftiisa ku magacaabay unba ama kitaabku ku sheegi ama axad min alkhalaa'iq buu bari ama asagaa la gooni oo ka warqaba keligii ee ma aha waxyaabo kala duwan waa kulli waa min baabi cafi caطfi اlkhaasi cala اlcaam anzaltahu fi kitaabika wa mima sama bihi nafsahu callamahu axada min khalqi wa mima sama bihi nafsahu aw istahara bihi fi cilmi اlghaybi cindahu wa mima sama bihi nafsahu macnahaas haddaan lagu fasirin xogo ishkaal baa ka imanaya meesha uu kaga hadlayay sheekh islaam ibnu taymiya tawiilkii macnihii afraad ee xikmada in la caddeeyana waa kitaab asafadiya intaan hadda kule helay mujaladka koobaad laba boqol sideetan iyo sagaalka fiiriye mujaladka koobaad asafadiya ya hal dabcon bay leedahay dabca labaad bay leedahay daarufadilahan baan ogahay ah, ah, labada jusa isku jirta juska koobaad laba boqol sideean iyo sagaal buu ku faahfaahiyey afartaa macno inuu tawiilku noqdo weliba aad buu u sharxay ibnwasiir ibnwasiir haddee kutubta sheekha aad oma yaqaano maxaa yeelay eh, miftaaxu daari saciid ibnu taymiya iskale buu yidhaahdaa minhaaju sunan ibnu qayim buu u tiiriyaa marka adoo yamaniintu aad uganaysa warqabin hawlaha laakiin wuu soo gaahay cilmiga sheekh wuu gaahay laakiin kutubta isku yar khaldaan tadmuriya badankeed wuu soo guuriya kutubta qaarkood buu kusoo guuriyaa marka meesha markuu helo waxaa la rabay inuu fiiriyo weliba siduu asagu u sharxay ibnu eh, wasiir si ka fiican buu sheekhu halkaa ugu sharxay saunabbiuka bitawiili maa lam tastic sama ayadoo dhan dal iyo sheekhu keeno daliishan mm maya maya ma keeni karaan maya hadde waxaa weeye ismigi ismigii ilaahay uusan la goyn noqday maba naqaane gormaan ka ka muranna macnihiisa gormaan ka muranna maba naqaanaba waxa laga hadlay wuxuu ahaa aayad iyo xadiidka hor yaalla inaad tidhaahdo macnihiisi lama garanayo laakiin ilaahay ismiguu la goonida yahaye wax khalqiga uusan barin kitaabna uusan ku soo dejinin yaaba war u goorbaan ka niqaasno macnihiis isweydiinaa marka ma yaalla meesha ishkaal fadal fadal axsan allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala والله سبحانه وتعالى اخبرنا انه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم الى غير ذلك من اسمائه وصفاته فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدره وبين الرحمه والسمع والبصر ونعلم ان الاسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع ومع تنوع معانيها في فهي مع تنوع معانيها فهي متفقه متواطئه من حيث الذات متباينه من جهه الصفات وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء وغير ذلك ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد الصفات كما إذا قيل السي كما إذا قيل السيف والصارم والمهند وقصد بالصارم معنى الصرم وفي المهند النسبة وفي المهند النسبة إلى الهند والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم نعم، وبأنه متشابه مما يوضح هذا بالاستاغ هذا meeshan waa meelihi aan ku dagaalami jiray ka mid tahay soo sidaa maaha haddaan halkaan la fahmin dhib badan baa ka imanaya asmaadan sheekhu wuxuu yaqaanaa kutubtiisa kale ku cadeeya alalfaad almutakaafi'a alalfaad almutakaafica idinka waxaa taqaanaan mutaraadifo iyo mutabaayino iyo mutawaaico sheekhu tan wuxuu u yaqaanaa alasmaa aw ilalfaad almutakaafica keligii ma aha usuuliyiin fara badan iyo luqawooyin badan baa u yaqaana alasmaa almutabaayina haddee isku khaldami mayso waa taqaanaan faras iyo insaan waa lafdaani mutabaayinaan lafdigan faras wuxuu kutusayaa macno gooni ah lafdulinsaanna macno gooni ah lafdu ljamaadi wa lafdu lxayawaani macno gooni ah idan alfaad almutabaayina waa taqaanaan alalfaad almutaraadifana waa taqaanaan waa alfaad fara badan oo hal macno tusta alfaad fara badan oo hal macno tusta kalleyti wاlsadi wاlhizabri wاlqidanfari kun magac buu leeya la sheegaa idan kulligeed waa muxuu ah alfaadun mutaraadifa alfaadun tadulu calaa macnan wa daatin waaxida alfaad mutaraadifana waa la garta maxaa inoo soo hadhay alasmaa almutawaaia oo laga wado alasmaa alcaama away alfaad alcaama oo laga wado asmaa اljnaas waxay u taqaaneen ismu jinsi ama lafdi caama cinda اlusuuliyiin ama eh, lafdi kuli ama macno kuli cinda almanaaiqa walahya kalaam waa maxay hal lafdi inuu ku tuso afraad fara hal lafdi wuxuu kutusayaa macno guud ama macno ballaaran oy soo gudagelayaan afraad iyo dad fara badan iyo anwac kala duwan carakawa ah xayawaan waxaa soo gelhaya yacqil iyo maa laa yacqil waxaa soo gelaya mukalaf iyo hayru mukalaf waxaa soo gelaya dad iyo dugaag iyo dunyo w oo dhan baa ku ururaya kulligood waa maxay isleeyihiin xayawaan waxaan leeyahay lafdigaas waa waa ismu jinsi waa lafdi caama waa ismi caama waxaad dhihi kartaa waa ismun mutawaati ayib fahiya muttafiqatun muttafiqatun fi اdilaalati calى almacna mutawaaiatun mutawaafiqatun waa isku mutafiqiya mutawaaia waa min baabi cadfi maxaad dhihi jirteen cadfu tafsiir ama cadfu bayaan waxaas ku sheegtaan kala duwan inkastoo kala duwan min xayثu luqa hal daatay tusahayaan mutabaayinatu min jihati الsifaat way kala tagsan tahay idan alasmaa almutakaafiya wuxuu u yaqaanaa asmaada hal daata tusaysa laakiin macaani kala duwan fii xaddi daatihaa leh tusaale gaaban ismi walba oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu leeyahay yadullu calaa daati illaahi wa yadullu calaa sifatin ismu raxmaan alraxiim muxuu tusahayaa alla khaaliqoo nalo oo maaligoo boqora wuxuu kaloo tusahayaa sifatu raxma ayib صفة اسم العليم اسم العليم يدل على ذات الله وعلى صفة العلم labada marka ismiga caliima iyo raxiim iyo raxmaan labada markaad isu fiiriso maxay isu yihiin waa asmaaء asmaaء mutawaaطi'a asmaaء mutawaaطi'a ama asmaaء mutakaafi'a mutaraadifa ma aha mutaraadifan ma waaan sheekhu diidan ya inaan mutaraadif dhahdo mm. saxiix saxiix mutakaafiya sheekh hortii baa loo bixiyey keligii ma aha markaa la idiin sheegi doona dhib ma laha asmaa ullaahi adatada waa mutaraadifa min xaysu dilaalatuha cala daati faqad waad roon tahay laakin waa macno naaqisa waa in la waa asmaa ama aad tidhado bal waxay u dhowdaa inaad tiraahdo waa mutabaayina fi lmacnaa mutaraadifa fi daat lannu macaani kala duwan bay tusaysaa asmaadu ma tahay mise maaha wuxuu ka soo gelayaa taraaduf ka imanaya macno ma xambaarsano macno gooniya ma xambaarsano asad macno gooniya mu xambaarsana oo ka duwan lay khidanfar iyo hisabrina macno gooniya mu xambaarsan yahay iyo iyo idan markaa taadu tiraado macno dheeraad ah oo daatada waxaan kay ma jiraa imanaysa macnihii baa meesha ka dhumaya inaan isfaanaa ila tahay mhm. ismi lafdiga caamka ha idan kullu ismi yadullu calaa daat illaahi wasifa ma wada kulu ismin yadulu calى daat اllahi wالصifati bطariiqaةi اlmuطaabaqa wydulu calى الذaati aw الصifati bطariiqi تضamuni wydulu calى اlsm اlآkhiri wصifati bطariiqi الluزum wاlاltiزam saddex dilaala waa inaad soo gelisaan ma isfaana macnaha ka wado aan idin fududayo inaad si kale u fahantaan ba laga yaabaa markay naftu qabato caribigan ku cararaay ismiga caliima maada yadul dalaalata muaabaqa yadullu calaa daatin mutasifatin bilcilmi idhaha ismu lcaliimi yadullu calaa daatin daato ku tilmaaman cilmi buu tusay muxuu ku tusay biariiqihe muaabaqa muaabaaqat lafdi limacnaahu wada soconnaa haddaan ismulcaliim fiiriyo oon isha ku mudo oon dhaho daatada basa fiiriyo ama sifatulcilmiga bes uu tusaya aan fiiriyo waxaan dhihi yadullu cala alcilmi ow cala aldaati faqad bitadamuni markaad lafdulbeyt idlaaqdo albeyt baan ku ra'aytu beytan baan ku uri waxaad ka fahanteen saanqaaf saanqaafka besaad fiiris ama derbiyadaad fiir yaad yaad ka fahanteen maxaan leenahay tadaman leannu beytku wuxuu xambaarsan yahay saanqaaf iyo dhinacyo juz-un min albeyt haddaan ka fahmo lafdigii guud ee beyt ahaa maxaa la yidhahdaa tadamun albaabkaan ka fahmay beyt baa la sheegay albaabaad ka fahantay laga galo inuu uu leeyahay gurigu saanqaafku qaybta koraad fahantay idan markaan ismulcaliim idlaaqay hadday ishaada uun fiirso keliya الذات ama صifada bas aad fiiriso waa biطariiqi tadamun lanna ismigan alcaliim baa laba macno tusahaye laba macno tusahaya si guud mid ka midood isha ku dhejiso waa tadamun lanna isma yatadamanu الصifata والذaata ma wada soconnaa biطariiqi اliltizaam maxaan ku idhi ismiga caliima wuxuu tusahayaa ismu اlxayi iyo wa صifaة اlxayaa buu tusaya biطariiqi اliltizaam لأن الcaliima laa yakunu ilaa xayan waad soo marteen marka ay sugahayeen sifaatka sabcada ashaaciru waad soo marteen hawsha soo sharxay kulu ismi min asmاء اllahi yadulu calى dat اllahi wa صifatihi bاlmuطaabaqa وعalى الذaati waxdaha wa صifati waxdaha yadulu bالتadamun وعalى الsmi والصifaة الأkhraana bililtizaam asmaada noocaasa marka lama dhihi karo sheekh maxamed mutaraadifa ma wada soconnaa allah idan barakeey waa asma mutawaaia aw mutakaafiah mutakaafisaad idin facso maaha khayr eh. ha waa laazim inay macaani ku kala duwanaan hadda macaani ku kala duwato mutabaayinay kaa noqonaysa Eh. Eh. Mhm. ha waa shardi da macaani isdheertay muhanad iyo saarin bay kaa noqonaysa iyo seef saarintad soo martee ah. <laughs> bay kaa noqon allah ybaar fi waxaa ii dhiman eh, intaanan ka bixin muxkamka muxkamka baxdi badan baa ku jira almuxkam almutashaabici qaacidada lixaadna wuu ku keeni doonaa sheekhu kaga hadli doonaa laakiin hadda khulaaso yaraan idin siiyo almuxkam waxaa la yidhahdaa mararka qaarkood maa yastaqilu bidalaalati binafsihi maa yastaqilu bidalaalati binafsihi waa la yidhaha muxkamka lannahu ooma baahna daliil kale qarina ooma baahno waxyaabo kale ooma waa mustaqilun bidalaalati binafsihi idan kaa muxkam waa la yidhahdaa muqaabilkiisa marka wuxuu noqonayaa mutashaabihi waa maa fi dilaalati ilaa hayrihi maxtaaja fi dilaalati ilaa hayrihi marka waxaad dhihi mutashaabih muxkamkan waxaad dhihi waa ma staqala bidalaalati binafsihi haddaba marka mutashaabih bihada alisilaax waxaa soo gelaya mujmalkii iyo hayrkiisi maxtaaja fi dilaalati ilaa hayrihi waxaa kuu soo gelaya mujmalkii iyo wixii la halmaadaba tafsiirkaas in muxkamka sidaa loo fasiro waa qowlu mujaahidin ibnu jabr ataabici wa qowlu shaafici axmed ibni xambal raxmat ullahi tacaala calayhim raggaassaasay ku ta almuxkam waa maa dahura macnaahu wlam yaxtaj ilaa ayri sadad udhig wa inaad fahantumu lafdiga inuu lafdi mustaqil fi dilaalati binafsihi maxtaaja fi dilaalati ilaa hayrihina mutashaabih dheh ariiqaas waa wax la yaqaan madhabka labaad almuxkamu huwa almacmuulu bihi wاlmutashaabih huwa اlmansuuh ima dhahna wereerinina muxkam waxaa la yidhahdaa maa ukima walam yunsak mutashaabihuna waa almansuuq bay dheheen lann waa mutashaabio waa la nasakhay inuu joogaana dhici karta xukumkiisa inuu lafdigiisa joogaa dhici karta waa xaq muطlaqan min allahi ka yimid dhanna waxaa lii xaq ma oo hadda laguma dhaqmi kara laga wadaa walidalika man xakama bilmansuuqi faqad kafar markuu jiray ninku ku dhaqmi waayana marka waa halis bay dheheen idan almuxkamu huwa almacmuulu bihi wاlmutashaabihu huwa almansuukhu waa qowl laga soo guriy ibn cabaas ibn mascuud iyo keyrkood madhabka saddexaad in la yidhaahdo almuxkam waa maa fahimahu اlculamaau wاlmutashaabihu waa ma staأtara allahu bicilmihi warkaasna war aad u fiican oo rag badan ay mareen almuxkam waa ma yaclamhu اlculamaau wاlmutashaabihuna ma staأtara bicilmihi اllahu subxaanaه wa tacaala kاlghaybiyaati wاlxuruuf اlmuqaطacati ee lagu bilaabay suuradaha qaarkood waana qowlu jaabir jaabir bn cabdilaahi iyo thawri iyo ibnu jariir aلطabri iyo qurطubi ayadna halkaasay mareen maxaa ii dhiman madhab afraad baa jiro le muxkamku waa ma axkamahu اllah wafasalahu wuxuu rabbi sugay ee u cadeeye sharxay sharxi dheeraada laga bixiye ka axkaami wa hayriha min alqisasi qisasu bani israa'iil qisati fircawn o muusa qisadii nebi maxamed israa iyo micraaj waxyaabaha la faahfaahiyey ee sharxay ee lagu xeel dheeraaday hiy almuxkama almuxkam huwa almufasalu wاlmubayanu ka axkaami اlmawaariid mutashaabihuna waa shaygo lafaafka loo faahfaahinin nimanka waa rooyihiin waa rooyihiin mutashaabih marka wuxuu noqonaya waa ma shtabahat fiihi اlalfaadu wa laطfa macnaahu ma shtabahat fiihi اlalfaadu wa laطfa macnaahu ama almuxkamu wa almufasalu wاlmubayanu tafsiila baaligan waad fahanteen raggaasna jamaca min aslaf baa ku tagay maxaa ii soo hadhay madhabka shanaad oo ikhtiyaaru shekh islam ibnu taymiya ah waagi dambena shaadiba uu ku raacay ibnu wasiirna uu ku raacay meeluu mara markuu waayey waa maxay alixkaamu wاtashaabuhu waa amru nisbiyu idaafiyu alixkaamu wاtashaabuhu almuxkamu wاlmutashaabihu waa amru nisbiyu idaafiyu agtada waxaa kuu cadanoo bannaankaa iska iman sida qoraxdii wax aniga naftayga ka baxday oon hadhi habeen usoo jeedo halkaa ii dhaafi waaye waxaa caalimkii dhannaa nin caalim hirig ku noqonayo halkaa u istaagayo wax xero wuu garanhayo sheekh cali baa waa isagoo noo akrinaya kitaab fiqi ah sheekh cali wadaad dhiman jiro raqalafaahoo khayr cabdillah ah ayaa wuxuu akrin jiray kutubta waa idaa nubisha janaaza la marhayo la qodo baan dhihi jiray buui waidaa nubisha haddii la qodo nin reeqalaafo oo yaa wuxuu yii oon marka u bilaabay cashirka iyo wuxuu yii shekh waidaa nubisha haddii la faaga dhe buui haddii la faago la qodo ha maxaa jira qoyitaanku wax la bilaabay weeye buui waa markaad godka bilaabayso nubishana meel horeo intii la qoday la duugay oo la xabaalay in dib loo soo faagaa la yidhaahdaa <laughs> sheekhuu ku celin jiray markuu munaasabada mara wuxuu dhihi jiray xirow aan u safiinaha ama aan abujaac u akhrinayaba iga saxay eraygaas soddon sano maxaa labaatan soddon isagoo minhaajka isagoo minhaajka labaatan iyo sagaal goor soo dhegaysta akhriye buu annaga nala dhegaysanayay minhaaj markuu sheekh xastiiq akhrinay siddeetan iyo toddobadii ama sideed marka baan isla wada ka lihi intaan sigaalow ka kalaanan masaajidka weyne ee barday ceelbamxuu eh, aha beledweyne kuwada akhrisanayo soddon labaatan iyo sagaal jeer buuna inuu akhriyo dad u akhriyo inuu akhristo uu soo maray kii soddonaad buu nala joogay buu nala joogay ya shiib xifdiga ku ahaa maca alxaashiyada ibn xajar iyo xaashiyada saaran oo dhan shirwaani buu ku ahaa shiib xifdi ku ahaa almuhim alixkaamu waatashaabuhu ama نسبيان idaafiyaani من حيث المعنى marka dadka ku kala tegaya fahmkooda fahmka allah qaybiya lama tacriifin kara wax la yidhaahdo muxkam iyo mutashaabih biiطlaaq lama tacriifin karo waa amar nisbia yashtabihu calayka maa yatadixu liayrika wa yatadixu liayrika maa yashtabihu calayk marka sidaas macnahaasa u roon in la yidhaahdo waatuu sheekhu diidan yahay uuna ka hadli doono inkastoo u qaybin doono ixkaamkii iyo tashaabah laba qaybood ka dhigi doono mid caam mid khaasa haddana uun sidaa madaahibta dhowrka iska ogaada nacam midka ibn ah cabaas macnahaasa ugu caamsan hade waa sariixun baad keentay lafdiga sariixa loo yaqaano fi lusuul unbaad sheekh maxamuud markaa kaa noqon haya madaahib badan may waxaa qabaa eh, kaasi waxaa qabaa waa qowl ibn cabaas ibn mascuud nacam iyo keyrkood nacam axsan allah ilaykum qaala raximah allah tacaala ومما يوضح أن هذا ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه قال تعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت فأخبر أنه أحكم آياته كلها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب كتابا متشابها مثاني فأخبر أنه كله متشابه والحكم, والحك والحكم هو الفصل بين الشيئين والحاكم يفصل بين الخصمين والحكمة فصل بين المشتبهات علما وعملا إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حكمت السفيه وأحكمته إذا أخذت على يده إذا أخذت على يده وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة وهو ما أحاط بالحنك وهو ما أحاط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم فالحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل الذي إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن وجعله هاديا وجعله هاديا ومبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع شيء آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه إذا لم يكن هناك نسخ وكذلك, وكذلك إذا أخبر إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته لم يثبته بل ينفيه أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر, أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم فيمدح أحدهما ويذم الآخر فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة nacam halkan dambe sheekhu ku sheegay raxmatullahi tacala caleyh in yaroo tacliiq u baahan meesha yarta aan fahantaan ee, tanaaqudka laba macnuu sheekhu geliyey hadhowna markuu la doodayo qolihii yidhi ee, lama garanayo tawiilkeeda iyo tafsiirka nusuusta sifaatka wuu soo celin doona halkanayna ka bilaabanaysa halkuna sheeku ku cadeeyey shayga laba shay isku mid a ah in la kala qaado tanaaqud buu sheeku geliyey aw yufariqu bayna almutamaailayni fayamdaxu fi axadihima wayadum laakhar ayib cafwan fayamdaxu axadahuma wayadum laakhara mid buu ammaani midna waa idan waa mutanaaqid laba shay isku mid a ah inaad kala qaado tanaaqud buu sheekhu ka dhigay wuxuu kaloo tanaaqudka geliyey inaad shaygii marna anfido marna aad sugto بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد لأن التناقض كمحوها تقابل القضيتين بالسلب والإيجاب مع اتق- اتفاقهما في جميع الم... الصفات quwada iyo ficilka jusiyada iyo zamanka waktiga makaanka meel walba taqaabul qadiyatayni fi nafyi walibaat isagoon wax farqi oo kale udhexeeya uusan jirin idan waa sax sheekh mutamaailna dad kala qaado adoo wax udheeey min hayri faariq maxaad noqotay mutanaaqib shayga haddaad anfido xaggana aada sugto amarto ka reebto min farqin labadaa tilmaamood baan ku hor sheekhu tanaaqudku gelin doonaa hadhow markaanu gaadhno yaan lagu khaldama marka insha allah nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعض بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر وهذا التشابه إنما يكون لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما nacam intan dambe ee tashaabuha khaaska ku saabsan baa u baahan inaad ogu aad fahantaan oo aad isha yar qabataan tashaabuha khaaska hadduusan jirin oo labada shay dhinacna aysan iska shabihin dhinacna aysan ku kala tagsanayn tashaabuh ma yimaadeen ee noqon lahaayeen mutamaailiin labada shay hadday dhanna iska shabahaynin dhanna aysan ku kala tegaynin maxay noqon lahaayeen mutamaailiin inay mutamaailiin noqdaan iyo in ay noqdaan mutabaayinaan wax ka dhexeeya uusan jirin oo didaan ay noqdaan iyo naqiidaan iyo tashaabu tashaabuha marka waa maxay waa in sifaatka qaarkood iska shabahaan ku kala tagaan wejkay ku kala tagaan waxay ka shabahayaan tabaayun wejkay iska shabahan waxay ka shabahayaan tamaul meesha lagu bariiqda lagu jabara waa middaa idan tashaabuhan khaaska ah waa midka marka dhibka uu ka yimaada ee dalaalkuna uu ka yimid markaa sifaadka rabbiga ee maraysa iyo asmaadiisa in aad iska ilaaso loo baahanya nacam أحسن الله وإياك. إليكم قال رحمه الله تعالى ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه ومنهم من يهتدي إلى ذلك فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض ومثل هذا يع- ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل, ما يزيل عنهم هذا الاشتباه كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشبه وإن كان مشبه وإن كان مشبها له من بعض الوجوه ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم ومن أوتي العلم ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل حتى يشتبه على بعض الناس ومن ومن أوتي ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه لم يشتبه عليه الحق بالباطل والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزول به الاشتباه والقياس الفاسد نعم القياس الفاسد khulaasatu hadalku sheekhu soo sheegay muxuu rabaa inuu sheekhu yidhahdo nusuus sifaati waa macluumatun lana min wajhin fiirsada tashaabih khaasku rabaa sheekhu inuu geliyo nusuus sifaati waa macluumatun lana min wajhin majhuulatun lana min wajhin waxay hoos gashay marka atashaabuh alkhaas bay hoos gashay nusuusu sifaati waa macluumatun lana bictibaari اlmacna majhuulatun lana bictibaari alkayfiya wada socnaa jamacat alkhayr marka mutashaabiga caamkaasa hoosgelisa mise kii khaaska ah kii khaaska ah waa in laba shay iska shabahaan dhinac dhanna ay ku kala tagaan ayib macnahaas marka khulaasaة qaacica alkhaamisa waa inaad taqriiriso sifaatka rabbigay iyo nusuusta inoo timid wa mafhuumat lana macluumat lana min janibin majhuulat lana min janib haddaad tirad waa majhuulantu lana min alictibaarayn waxaad noqotay muawid mufawid haddaad tidhahdo waa hayru macluumatin lana min jihatin ayru macluumatin lana min jihatin macluumatin lana min aljihatiin baan raba waxay noqotay mufawid mufawid haddaad tidhaahdo labada jihaba waan garanaynaana maxaad noqotay labada jihaba waan garanaynaa mushabi si fiican soo hadhay laba kooxood ba soo hadhay koox tidhi waa macluumatun lana laakiin looma jeedo macluumatun lana min xayu lmafhuum laqwi wey macnaheedu laakiin manahaasi idin muuqanayo looma jeeda mid kale loo jeedaa mucailadii wey asagaa loo mid kale looma jeedana markaidan tashaabi marka inta lagu dagaalamay waa halkaas labada ictibaar haddii la kala qaadi waayo meeshu waa lagu jabayaa wey ayb naam in qiyaakamidkan uu sheegay sheekhu raxmatullah qiyaaska faasidka ah wuxuu i waa inama midaahu shubahaat qiyaasku waxaad ogay inuu yahay taqdiiru shayi bishay shay shay in lagu qadaro lagu sargooso lagu shabaho wuxuu sheekhu odhan doonaa dalaalku wuxuu ka yimaadaa التأويل الفاسد في السمعيات والقياس الفاسد في العقليات أو في التأويل الفاسد في السمعيات والقياس الفاسد في العقليات وأنا يكون رجل قليها الجهاديين تأفذوا حكت مادة التأويل البارد في موضع الإقدام التورع الفاسد عفوا التورع الفاسد في موضع الإقدام والإقدام الفاسد في موضع الإحجام التورع البارد كي هوري ها التورع البارد dhiig baan ka cabsanhayaa iyo kanaan ka cabsanhayaa التورع البارد fii mowdic liqdaam meel lagaa rabay inaad hore u gasho oo murtadka meel saartay iyo gaalada iyo wixii la halmaana zanaadiqada yaad leedahay amay ka noqotaa tawaruc lbaarid fii mowdic liqdaam waxa fasahaadiye halganka iyo muslimiinto dhan baabiiyo kadalika aliqdaamu fii mawaaطin اlixjaab meel la inaad ka joogsatanawad ku degdegaysa khawaarijtaay sameeyeen oo kale meel la raba inaad u halish sida abubakar aad weyraxdo murtadiinta ku weyraxdo oo tidhaahdo guba geedaha ka tuura qowyaha ka daadiya ma arki karo wax taagan murtad ah ilaa u khaalid yaabay u yidhi abubakr sidiiq inuu sidan u kulyahay weligay ma filinin buur cumar baa wuxuu noqday abubakr madukaadiisa celcelin cumar lagu ogaa xaaladiisa yaa abubakar qaqabanhaya marka waxaa rabaa in iska ilaaliyo atawiil albaarid fii mawdici alqdaam التورع البارد طيب والتأويل الفاسد في مواضع الإحجاب ساسا in badan kusoo celceliyey meelo badanna ku qoray tawiilka faasidkana iska ilaali fi mawaadini alixjaam alixjaam tawarruc albaarid fi mawdic اliqdaam wa tawiil alfaasidu fi mawdici alixjaam nafs الshay weeye idan qiyaasku waa taqdiiru shay bishay cilmi bay u baahan tahay sheekh irshaad nisbi maaha cilmi tibyaana likulli shay baa qur-aanka ilahay ka yidhi cilmi adduunka o dhan baa nisbi noqonaya dalka adgaadaan hadde <laughs> ayib culays ma laha iska ilaaliya marka waxay ku fasaadeen waa altawiil alfaasidu fi اsamciyaati wاlqiyaas اlfaasidu fi اlcaqliyaat halkaas wey sheekh hadduu marka hore in faahfaahiyo fadl sheekh nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويفترقان في شيء فبينهما اشتباه من وجه وافتراق من وجه ولهذا كان ضلال بني آدم من, من قبل التشابه والقياس الفاسد ولهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط كما قال الإمام أحمد رحمه الله أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات حتى آل الأمر بمن يدعي التحقيق والتوحيد والعرفان منهم إلى إلى أن اشتبه عليهم وجود الرب بوجود كل شيء بوجود كل موجود فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق مع أنه لا شيء أب لا شيء أبعد عن مماثلة شيء أو أن يكون إياه أو متحدا به أو حالا فيه من الخالق مع المخلوق نعم waa iska cadday qaacidadan sheekh horan uu soo sharxay soo faayay raxmat ullahi tacaala calayhi haddana bannaankay taallaa inta labada mafhuum xuluulka itiaadka u baahan inaad fahantaanka alxuluul alitiad waa kala duwan yahi cinda shekh islam tami cinda ahli kalaam oo dhan alxuluul waa man xalla shayu fi shay yani ka xuluuli ilmaai fi lina ka xuluuli ilmaai fi lina inaad biyo weel ku shubto ama caana aad weel ku shubto xuluul baa la yidhaahdaa in labadii shay hadda markaa iskuma dhehna labadii shay shay madax bannaan oo caana la yidhah ama biyo la yidhahda waxay ku dhex jiraan weel haddaad tidhahdo marka ilaahay subxaanau wa tacaala asagoo daatadiisu mustaqilo tahay oo gooni u taagan ayuu makhluuqaadka ku dhex jiraa waxaa tahay xuluuli baa tahay aw muttaxidan bihina itixaadkuna waxaa weeye alimtizaaju wاlmukhaalaa inay isku biiraan oo isdhexgalaan sida caaniya biyo in laisku daroo kale waan laisku barxo waa in caanihi biyo laisku daro way kala duwan tahay caano inaad weel ku shubto iyo inaad caanihi biyo isku darto ma kala duwano huna itixaad baa dhacay oo almaau wاlxaliibu ittaxada almaau wاllabanu ittaxada hada huwa اlitixaad alxululla waa maxay waa daato daata dhex degta saad hadda u dhex fadhidaan maktabada oo kale haddaad tiirkan qudhigiisa dhex gashaanna itixaad weeye xuluul ma ah itixaad weeye farqun bayna alxuluuli walitixaad labadaa kee gaalsan marka laba gaal weydaasii daran itiaadkaasii daran sheekh ibraahim itiaadka daran ma jirto ninkaadaato sugaya madax bannaane ha wax madax bannaanoo goonibu sugahayaae makaan unbuu u sameeyey iyo maxal koobo unbuu alla dhexgeliyey oo u akhribay laakiin ninka wuxuu ku yidhi waa wax noo kala socmaba jiraba ibraahim waa xasaan xasaanna waa ibraahim iyo xasan ibraahim bu dhex fadhiya way kala duwantaha suma kala duwan <laughs> axsan allah ilaykum qaala raximah llahu tacaala afwan afwan ustaad xasan intaana ka tegin alimaam albastawi alxanafi almaturidi hadal buu leeyahan rabaa inaan kutula akhriyo yar aad u muhiim ah ood moodo sheekhulislaam meeluhu eh, usuusha ka istimbaaday inay tahay dad badan kutubtoo dhan buu sheekhu akhriyo wuxuu ahaa mawsuuce wuxuu idhi markuu ka hadlahaya meeshuu kaga yimid mucailo mucsilbaleda kaga timid kitaabkiisa usul iiga usul basda soo mataqaanaan ee calawdiin albukhaari uu sharxay kashfu asrar mega sharxiisa wuxuu leeyahay safxada boqol iyo saddex isagoo mujallad weyn hadda la daabac wad aragteen wakadalika ihbaatu اlyadi wاlwajhi xaqun cindana hadama turidiyanah maxaa yeelay macluumun biaslihi mutashaabihun biwasfihi warkiisa odaygaas afar boqol sideetan labadiibu geeriyooday ihbaatu lwajhi walyadi lilahi xaqun cindana macluumun biaslihi oo luqada ah mutashaabihun biwasfihi walan yajuuza إبطاء الأصل بالعجز عن درك الوصف وإنما ضلت المعتزلة من هذا الوجه شارح وحوي بوصف حوضة أي بكيفيته معلوم عندنا من حيث المفهوم اللغوي متشابه بوصفه أي بكيفيته لما يقانه ولن يجوز إبطاء الأصل معانيه إلا بريو بالعجز عن درك الوصف بالكيف كيفية هذا القرن ويد ما معنى من طورينا ومن هذا الوجه ضلت المعتزلة محايد السماوية معنى حن بيكفها من النسكي معنى بي طورين صفة دم بي idan marka hadalkaas aad buu qiimo badan yahay asaguna halla fiiriyo fa inahum raddu lusuula lijahlihim bisifaati fasaaruu mucailatan bisifaati ay bilkayfiyad buu ku fasiraya shaarixa isaga fiiriya isaga ayaa yaqaan isfasiraya maturidiyo meelahay kaga fiican yihiin weeye kaga fiican yihiin nacam ya <laughs> may waxba sifaad badan bay sugahaya way dhaabaa kuwa kale nacam faman ijtaba ha way ka badan yihiin aad bay uga badan yihiin iyaga konton masale bay isku hayaani hamsuuna masale isku khilaafan ee ka badan wayna iswataana waqaal ahlu sunna bay isleeyihiin annaga noo jiba tuurahayaa waxba kama jiraan hamsuuna masale caqadiya udhaxaysa a bayna ashaacirati lmaturidiya ya kutubti laba qrooba ku yaalaani kitaabki cadbaab ku yaal bayaadi oo hamsuun masala sharxayaaba yaal ku yaalla maktabade bari baad aada soo maaha khayr ya wuu ku sheegay khayr kitaab gooni ay leeyihiin nacam nacam way ku sheegeen khilaafkooda axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala فمن اشتبه عليهم وجود الخالق بوجود المخلوقات حتى ظنوا وجودها وجوده فهم أعظم الناس ضلالا من جهة الاشتباه وذلك أن الموجودات تشترك في مسمى الوجود فرأوا, فرأوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين الواحد بال ولم يفرقوا بين الواحد بالعين والواحد بالنوع نعم هل كان وصو مرتين الواحد بالعين الواحد بالعين وحصوته هو الذي لا يقبل التنويع والتقسيم الواحد بالعين oo bishasi aad ka wadaan huwa ladi laa yaqbal taqsiima tanwiic shayga aan la qaybin karin maxamed ma qaybsama hadda ma qaybsamo insaan laa kuwa inoo qaybsamaa xawaayan waan qaybanaynaa maa laa yaqbal taqsiima wtanwiica fahuwa waaxidu bilcayni bilcayni ay bishasi ayib maxaa inoo yimid binooc waa maa yaqbalu altaqsiima wtanwiica fi اlkhaarij وما يقبل التقسيم والتنويع في الخارج كالإنسانية والحيوانية إلى آخره إلى آخره نيك الله يدهذو قونوي والشيخ التلمساني كتاب مراتب هذا الشيخ الشيخ ربينا دين نقلي وحير في كتاب مراتب الوجود حكو يجري فالإنسان هو الحق فالإنسان هو الحق وهو الذات وهو الصفات وهو العرش وهو الكرسي وهو اللوح وهو القلم وهو الملك ملك وهو الجن وهو السماوات وكواكبها وهو الأرضون وما فيها وهو العالم الدنيا عفوا وهو العالم الدنيوي وهو العالم الأخروي wahuwa اlwujuud wma xawaahu wahuwa اlxaq wahuwa اlkhalqu wahuwa اlqadiimu wahuwa اlxaadiثu hadda hawshu sheeku ka hadlay soo maa faman ishtabaha calayhim wujuud اlkhaaliqi biwujuud makhluuqaat buu ka hadlaya wuxuu sheeku kuu sheegay ma aha wuxuu sheeku ku odor waa wax jiro waaqaca oo ummad aaminsanto aan loogu dhowaanayso bal adu meelgee kitaab dhan oo maraatil wujuud ayuu hawsha ku sheegahaya insaanku huwa alxaqu wa huwa daatu wahuwa sifaat wa huwa alcarshu wa huwa alkursiyu wahuwa allawxu wahuwa alqalam wahuwa almalaku wahuwa aljinu wahuwa alinsu وهو السماوات وكواكبها وهو الأرض وما فيها وهو العالم الدنيوي وهو العالم الأخروي وهو الوجود وما حواه وهو الحق وهو الخلق وهو القديم وهو الحادث الإنسان الكامل دكتور عبد الرحمن البدوي صفحة بقول 85 كفيرية نفس النص بشيخ سوقوري كتاب بقية المرتاد والسبعينية اللي يلقانه في الرد على الفلاسفة والباطنية صفحة أفر بقول يسدين ilaa afar boqol iyo labaiyo toban inaad fahanteen bay ila tahay waxaanu sheekhu ka sheegayo dad baa aaminsan oo ku aafoobay oo muwaxidiin iyo caarifiin iyo muxaqiqiin isku yaqaana qaacidan kusoo maray xaarifkii muxaqi ninkay u yaqaanaa qaacidadan kusoo maray qaacida kusoo sheegay baa jirtay sheekhu qaacida saddexaad miya markuu sharxayay sheekhu masakiin ti labaad ya mataleynkan kusoo maray soo maahay khayr khayr nacam misaalka koowaad bana kusoo maray nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم التشبيه والتركيب فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات نعم قف هنا وهنا تسكب العبارات محير ومل معترق أقدرا وي الطوائف واصدح أفر meesha meesha lagu afoobi way hadda kahora mar baynu soo maray waxay ka fahmeen musama alwujuudi in la wadaago fi lkhaariji wa fi xaqiiqatihi wa fi macnaahu bilaa tafaadulin bay ka fahmeen falazimahum اtashbiih wtarkiibu fanafahu markaas waxay dhahaan kaga badbaadaynaa lafd اlwujuudi maquulu biاlاshtiraaki اllafdiyi la biاlاshtiraaki اlmacnawiyi ayb Eh, alاshtiraak lafd maxaan isku ogayn waa lafdu yadulu calaa ciddati macaani lafdun yadullu calaa ciddati macaaniya waa lafdi kutusa macaani kala duwan lafdiga mushtaraga macnawana wuxuu kutusa calaa macnan waaxid in hadda ismaanaan rabaa almushtarak اlafdi waa lafdun yadullu calaa macaanin mutacadida macaanidu hadday tacadudana afraadu كلفظ العayن والمشhتري وسhayl shayl xidigna waa la yidhahdaa صaxaabina waa la yidhahdaa iyo dad badanoo bini aadan ah shayl بn camrin baa ka mid a ya maya waa اشhtirاak lafdi ah lafdin baa la wadaaga macaan lama wadaago waa lafdi waaxid yadul calى macaani mutacadida wاlqur'i اشتراك اللفظ waa isla فahnay أما الاشتراك المعنوي waa اسم جنسigii لفdiga caamka تقاني يدل على معنى واaحد تتعدد أفراaده أفراadda فara badanay macnuhu waa maxay waa hal ya ka lفdigana waa maxay waa لفظ واaحد يدل على معاaن متعددة مختلفة وإذا تعدد المعنى الأفراad culmaa la wada socono haddaba iisoo gaabi qaacidada waxaan ka rabaa inaan dhaho asmaada iyo alfaada ilaahay lagu idlaaqayo fi kitaabillahi wa sunnati rasuuli wa ijmaci salafi lumma xaggana uunka lagu idlaaqayo cilaaqada ka dhaxaysa maxay tahay baa laisku khilaafay afar madhab ku jirta madhabka saxda ah waa madhabka taqaaniina sheekhu soo taqrinaya min muqadimat اlkitaab ilaa asalka labaad laga gaadhahayo mxuu ahaa asharc wاlqadar laga gaadhayo oo ahaa waxaa ka dhaxaysa waa cilaaqadoodu waa cilaaqa alاshtiraak almacnawi wujuud اllahi wawujuud اlmakhluuqaat cilm اllahi wa cilm اlmakhluuq waxaa ka dhahay ishtiraak macnawi macno guud bay wadaagaan marka la idaafeeye mid kalena mid kasta la idaafeeyana xaqaa'iqday ku kala tegahayaan wa cilmu kuli daatin bixasabiha وصفة كل موصوف بحسبه waa madhabka ahlu sunna sheekhu wuxuu waana madhab akar awaaif اlmuslimiin ashaacirada ina la socota mucsilada in badan oo kamidana la socota waxaa weeye akaru awaaif اlmuslimiin o dhan baa sidaa qaba maxaa ii soo hadhay niman yidhi cilaaqada wujuudka ilaahay lafdigan wujuudka ilahay lagu daaqay iyo uunka lagu daaqay ka dhaxaysa waa cilaaqatu ishtiraakin lafdiyin wax macno iyo munaasab kama dhaxayso lafdulcayn marka jaajuuska lagu idlaaqo iyo marka isha biyaha lagu idlaaqo iyo marka lagu tuuro jaajuuskii caadiga ahaa wax munaasabo oo dadkaa ka dhexeeya iyo macaanidaasi ma jirto waxaa un ka dhexeeya lafdi iyo weer lagu wada tuuray keliya ismiga unbalafdiga unbaa ka dhexeeya weerdha unbaa ka dhexaysa sidaa waxaa ku tegay abu cabdilaahi araasi waa madhabku asagu qabo amidi ibnu xasm waa min nufaat ifaat ibn xasm bal wuxuu sheekh waa kuwa ugu liitu yidhaahdaa manhaaj sunna markuu marayo nimankaasaa ku tegay weliba khalad bay galaan oo abulxasan alashcari bay u tireen raasi u tiri warkaa waana baail shekhusna waa difaacay oo asaga jeebkiisu yii kutubtiisa ka soo saaro kulligeedna waan ariyay warunti waan akhriyay buu ma jiraan mucusila intay dagaalan bu wuxuu u tiri abulxuseen albasri bay u tiri waa la yidhaahdo cilaaqada cilaaqaة lafظin laa cilaaqaة macnan waa baail طaa'ifa min ahli اbidac baa yidhi raazi iyo aamidi iyo jamaaca min ahli اbidac qowlkaasna waa qowl shaada waxaa kaloo sidaa ku tegay shahrastaani shahrastaani raazi aamidi idan ma fahmi kartaan way marka tan haddii waa ijtiraag lafdi la yidhahda sheekhana waxaa ka imanaysa he lama fahmi karo hadii wujuudka ilaah iyo wujuudka makhluuqa cilmiga ilaah iyo cilmiga makhluuqa uusan ka dhexayn cilaaqatu macnan oo mushtarag macnuhu uusan ahayn seed u fahamtay cilm allah see wujuudlah u fahamtay wujuud makhluq baad fahamtay base markaad ishtiraag lafdi aad tiraado wey leannu lafdun ka dhexeeye cilaaqatu macna kama dhexaysaa tidhi inaad fahamteen bay ila tahay madhabka saddexaad waa niman yidhi alfaadaani fii xaq illaahi waa wa fii xaqi اlkhalaaqina waa xaqiiqatun waa madhab اljahmiya jahmiya iyo ulaat اlmuctasila wa ulaat اlbainiya qaba ulaat اlbainiya iyo ulaat اljahmiya kulligooda dhadada ma aha iyo طawaa'if min almuctasila qaba alfaadan iyo asmaadan uu sheekhu kusu maa min shay-ayni ilaa wayajtamicaani fii shan wayakhtifirqaan fii shay ugu yidhi cilaaqada waxay dhaheen asmaadan iyo alfaadana waa xaqiiqatun fii xaqi اlmakhluuq waana majaazun fii xaqi اllah cagsiga madhabkaasa kii afraada oo tira alfaadani asbaadani waa majaazun fi اlkhalaa'iqi xaqiiqaة fi xaq الlah nila abulcabaas annaashi oo muctazila qaba iyo طaa'ifo raacda madaahibu ahli qibla ama ahlulislaam sheegta waa afartaas alcilaaqatu waa cilaaqatu macnan ishtiraaguna waa ishtiraag macnawi ah madhabu ahli اlqibla akaruhum waad garateen ishtiraag lafdi ah طaa'ifa min alashaacira shahrastani in la yidhaahdo waa xaqiiqatun fi lmakhluuqi majaazun fi llahina waa madhabu qulaati اljahmiyati wاlbaطiniyati wa طaa'ifa min almuctazila cagsigiisa oo طaa'ifa min muctazila ay qabaan oo ah madhabka abulcabaas cabaas annaashi xaqiiqatun fi llahi majaazun fi lmakhluuq afartaa madhab iska xifdiya macnahaasna iska ogaada nacam ninkan oo xaqiiqatan fi daati ilahi makhluuqa ninkaas waxoogaa waa wuu ron yahay aad buu soo fiican yahay aad buu u fiican yahay laakiin baatil buu ku hadlay أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في فلاسفة مسمى طائفة هذه طائفة من الفلاسفة نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان وهذا كله من أنواع الاشتباه طائفة الفلاسفة waxaan ku wadnaa ninkii Pythagoras Aflaton iyo axadu qowli aristo qowlkan ad taqaanaan idinku qoran kutub almantiq waa aadu qowlayhi axadu qowlayhi qowlka labaadee weliba mashhuurka ah waa in xaqiiqada dihniga waxay leedahay wujuud khaariji ah oo kulli ah ayuu qabaa almusl aflaatoniya fi daaqorisi atbaacu aristo fi axadi qowlayhi shee islaamku ku sharxay safadiyada yaa qaba in xaqiiqadii dihnigeeda kulliga ahy ay ka jirto aarijka marka qolyu kuu sheeg qolyahaas wey banaanka laga heliley kulli caqli ah waa nimanka aafeeyey nimanka qaba xulul itiaad xulul itiaad nimanka aafeeye wey waa nimanka aafeeye naam axsan allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت في بعض من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل وال- والافتراق وهذا كما naqli yar oo ibn carabi a idiin sheego oo hawshaan ku dhacday ibn carabi muxidiin aلطa'i khaatimaة اlأwliyaa ya alkibrit اlaxmar wاlbaaz اlashhab warkiisa dhegaysta kitaabkiisa fasuus اlxikam safxada laba afar boqol iyo afartan binasihi wuxuu uhi falilaahu اlmuطlaqu falilaahu اlmuطlaqu laa yasachu shayء لأnnahu cayn اlأshyaa لأنه عين الأشياء وعين نفسه والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها فافهم ما فهمت ولله المطلق لا يسعه لا يسعه شيء لأنه عين الأشياء أشياء نقول وعين نفسه والشيء لا يقال فيه يسع نفسه ولا يسعها isaga ibnu sabciin fardi diiwaankiisa waxaa ku qoran inuu yahay alcabdu rabbun alcabdu rabbun warabu cabdun yaa layta shicri man ilmukalafa alcabdu rabbun warabu cabdun yaa layta shicri man ilmukalafi in qulta cabdun fadaka rabbun aw qulta rabbun anaa yukalafu xageed wax kula wadaa waxo dhan isku mid addoonkii iyo hal shay wey warkiisa waa waa wuxuu ku leey wayafham hada sira wadaa'iqu waa alitixaad xulul maaas wuxuu qabo waa alitixaad xululkaa dhaama xululku nasaarada qabta xululka nasaaradaa qabta ahlul xulul baa dhaama ahlul itixaad laakiin waa gaal iyo labadiisa dhagood wey nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغي- وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء له شركاء في الفعل ويتكلم بها الواحد العظيم الذي الذي له صفات تقوم كل صفة مقام مقام الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان تابعون له لا شركاء له فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تد- تعدد الآلهة كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل, يزيل ما هناك من الاشتباه يزيل يزيل ما أحسن الله إليكم يزيل ما هناك من الاشتباه وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو وما يعلم, وما يعلم جنود ربك إلا هو وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة والقدرة وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست متواطئة وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف كما إذا قيل فيها أنهار من ماء فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا وهو ما أعده الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو nacam sheekhu khulaasada wuxuu ina siiyey laba laba laba shay baa lagaga baxaya ishtibaaha inaad sheekhu warkiisa khulaasitaan baa la rabaa shay lafdiga markuu mushtabah noqdo oo macnihiisa cadaan waayo laba shay baa lagaga baxaa buu sheekhu soo sheegay midda koobaad inaad la timaado nas qaaطica laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan ayib bاnas اlqaطic alati laa yaxtamil ilaa macnan waaxidan iyo biاlidaafati wاtacriif in sifadii iyo macnihii loo idaafiyo daata mucayana ah ama shaksi mucayana idan shaygu wuxuu ku caddaanaya bixasabi ma udiifa ilayhi markii ilaahay wujuud iyo cilmi iyo samci loo tiiriyo waxa laga wado waad fahmi markii makhluuq loo tiiriyana waad fahmi marka biyaha adduunya loo tiiriyana iyo caanahan adduunya waad fahmi marka kuwa aakhare la sheegana macno kale aad ka fahmi idan atashaabuhu yazuulu biamrayn binas aladi laa yaxtamil ilaa macnan waaxida sida nasaara loo galay ayib wa bilidaafati wاtacriifi wاtaqyiidi wاtakhsiis horaan baad soo marteen qaacidadaasna haddana sheekhu wuu tilmaamay halkan uu ku tilmaamay way dliishaeeninagala jawaab kaga hadlay in ciise iyo qudus ay isla noqdeen saddexu midoobeen qur-aanka inaan sheegay dhe aayadihii ku jiroo dhan bay ururiyeen a khalaqnaa inaa kula shayin khalaqnaahu biqadarin iyo hawlahaasay kasii boqol aayad wax ka badan bay sardigeliyeen jawaab saxiiba sheekhu kaga hadlo ku fafaahiyey marka uu kuu ishaaray ima binasli laa yaxtamilu ilaa macnan waaxidan aw bilidaafati wtacriif wtakhsiis way kala baxayaan labadaasa sheekhu kuu sheeg qaacido raxmat ullahi tacala caleyh walihada nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولذلك كان الإمام ولذلك كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر ما في وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينف مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به فذلك لا يعاب بل يحمد ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هو وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع ومن لا يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتج نعم انتوا انتظر bilaabin hadduu bilaabaya nimankii mufawidada ahaa almufawidatu lilmacna inuu radiyo kitaabkaas sheekhu uu u tiiriy axmed bn xambal alrad cala zanadiqa waljahmiya fima shakat fihi min mutashaabih اlqur'ani wata'awalatu sheekhuislaam ibnu temiya wuu sugaa kitaabka inuu sheekh cabdilaahi axmed xambal uu leeyahay waana sida sawaabka ah ariiqatuhu liihbaati اlkutubi wa caswiha ilaa mualifiha way ka duwan tahay markaad fiiriso ariiqata adahabi abu cabdilaahi adahabi markuu kitaabta iyo mualafaadka iyo kutubta u tirinayo culammada iskale wuxuu shardiyaa sanad haabita inuu helo sanad haabita inuu helo saa darteed kutub badan buu tashkiik ku furo uu yidhi mualifiinta loo tiriyey malaha kitaabkana ka mid a ah. wasawaabu kitaabka inuu axmed le ama ariiqatu ibnu taymiya fii ihbaati اlkutubi wa nisbatiha ilaa asxaabiha waa ariiqa mukhaalifa liariiqati aldahabi wuxuu sheekhu isagu maraa kitaabku hadduu ay caan noqoto inuu imaamka iyo sheekhaas leeyo loo caanayo washtahara dalik daa'ifada uu sheekhu ka tirsan yahay nin ka midan dafirin waa loo nisbaynaya hadi ariiqatuhu waana ariiqatu ahli cilm dahabi laakiin waxaa la tagta hawshiisii sanadka iyo xadiidkii baa la fogaaday oo sida loo sugo axaadiidta iyo riwaayaadka ayuu kitaabtina mariyey wax soo hadhaya mala ama shaykhu lislaam wuxuu shardinayaa shuhratu nisbati hada alkitaab ila almualif almucayan fi lmadhab inay caan ku noqoto madhabka gudihiisana aan imaam muctabar usan inkirin intaasuu shardiya idan sidaas wey kitaabkan xanaabiloo dhan baa sugaya kitaabka inuu leeyahay axmed bin alifay hal inuu dafirana ma jiro khalaal sheegay oo wariyay fii sunanihi min ariiqi cabdilahi bn axmed bin xambal buu ka wariya kitaabka bayhaqi baa fii kitaabi jaamic nusuus kitaabka ee shaafici nusuusto ku ururiyay ku sheegay axmed inuu kitaabka leeyahay sheegay ibnu qayim ibnu tamiya warkood ba iska daa iyagu aad bay ninka iska lahaa almanhaj اlaxmed fii taraajim asxaabi axmed asna wuu sugay marka hadday xanaabilo kitaabka sheekhooda u tiiriyeen iskuna raaceen nin dafirana uu jirin wadaad shaafici ah oo muarikha ah oo muxadis oo dahabi la warkiisa kuma jiraan leena hadda hadday shaaficiye kitaabka imaam shaafici u tiiriyaan iskuna khilaafin oy xanaabadhaan kitaabka shaafici ma qorin ma ka dhegaysanayna ayb marka macnahaas ariiqat dahabi fi ibaati kutubi liasxaabiha wa ariiqat shams way kala duwan yihiin markaad fiiriso ood mudaalacayso usha ayada daaifadada u bilaaba marka waa mufawidadii lilmacnaa khaladkoodiibuu sheekhu raba hadda inuu tilmaamo waxay dhaheen lama awili karo haye waad fiicantihin hadde nas muxuu tusahayaa lama yaqaano hadde waa waa jahli un tiibuu shekhu raba hadda inuu lam yacrif أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه ومن يجب لم يعرف هذا يطرق قول حكومة هذا إشارة حكي كل عيسى ها اختلاف الناس في مفهوم التأويل تأويل مثل ضمرتين لفظ التأويل إلا إطلاق أفر مع لو إطلاقه baail iyo xaqna uu leeyahay horta waa inaad fahanto nin walba tawiil wuxuu u jeedo markaasaad radinaysaa waraddu cala shayi maxaana waa farcun can tacaqulihi wa nafyu shayin farcun can tacaqulihi wa ibaatuhu farcun can tacaqulihi waxay dhaheen madhabka intaana radin waxaa ka horeysa in la fahmo qaraafi wuxuu yihi nasaaro intaanan radin horta madhabkiina ii suuray aan fahmayn markaan fahmo kadib baan radin karaa madhab aan la fahmi karinba ilaahay waa keligii waana saddex saddex markay isku tagana waa waaxid maxay taha ushaas araddu cala almadaahib waxa ka horraysa horta in la fahmo nafsa shayba qolyan caadirida ku odhi ii fahansiiye horta ninkii inuu shirki ku dhacay oo uu shirki sameeyey iyo inuu sameyna kala bismileeya waxay dhaheen waqaca fi shirki walam yaqa calayhi niman hadda iga daaya hade shabaxagu waqaca fi shirki walam yaqa calayhi shirkigu ma wax socdo oo sidii guurhayo o ruux ku fadhiistaa mise ficil adugu samayso wey maa min ficil illaa walahu maxaad tiraadeen faacil maa min ficil illaa walahu faacil shirkigu ficil iyo aqwaal ruuxu sameeyo uu isagu la yimaada miyaa mise adaa sameeyey ninkii intuu biirta afuuftay waa ku dabaalanhaya asagoo dabaal aqoon markuu badda bartankeeda marahayo ay neefti baxday warqabtahay war badbaadiyahay yadaaka awkata wafuka nafaqa la yidhi yadaaka awkata adaa adaa xidhay baasha afka xidhay adaana afuuftay marka aday ku taallaa falkan adaa sameeyey aduu ka yimid maxay tahay waqaca fi shirki walam yaqac caley maxay ahayd haddii falki shirkiga aad samaysana aad muslim ahayd maxaa kulmay ijtamaca fiika الnaqidaan wالnaqidaani laa yajtamicaani walaa yartaficaani bاtifaaqi اlcuqalaa waman ankara faqad kafar iska ilaaliya hawshaas yani inaad fahanto horta ma fahmi kartid madhabka ifahansiiya aan radiyo ama aan sugo horta bal aan fahmo waa goormaa la radiyaa bal suureeya shirki aan ruux samaynin oo soo guurahaya hadana la celinhayo loo dhigahaya loto waxaad tiraa ninku fal buu sameeyey shirki buu ku dhacay waa mushrik laakiin maadaama uu jaahil yahay ununka loo guduudin mahayo intaa wax loo caddaynaya dheh oo cuquubadan aqaanaa inay dhacdo ninka islaan ajnabiyada inuu zinaysto u qastay ka zinaysta laakiin aan ogayn inay xaaraan tahay maxaad ka leedihi falkuu samey waa zaani ahli luqati wa sharci zino ku dhaco asaguna waa magacuna waa zino laakiin maxaan leenahay maadaama uu jaahil yahay dhagixi ama boqolkii jaadal kolba siduu muxsan iyo hayr muxsan noqdaba lagu dhufan maayo warjahlu cuqubaadku dariyaa haddii xaqiiqat ficl la helo abadan xaqiiqat اlficli wاlfaacil haddii la helo jahligu wuxuu radiyaa keliya alcuquubaat idaa taxaqaqa alficlu wاlfaacilu jahli xugun buu radiyaa oo ah cuquuba ah ee ma radiyo xaqiiqo xaqiiqatu shirkin wa kufrin jahli ma radiyo lanna jahli waa maanicu xukmine ma aha maanicu sabab soo kala fahma hunaaka shardu sababin wa shardu xukmin wa maanicu sababin wa maanicu xukmin hadda tadmuriyaana ka bixino baab kala geline ka soco hmm. ninkee hmm. hmm. xukunkii cuqubada rajmi loo daayay wuxuu ku leeyahay waxa loo waayay meeluu qabto xukunkii malo liannahu agee qabta idan shirki ma samayn dhe warkaad waa fahmi kara war fiican wey shirki lama heli dhe waa war macquul ah oo bini aadam suuraysan e karo ha waxaan kufri ma aha ninkana kufri kuma dhicin dheh waxaan shirki ma aha shirkina kuma dhicin dheh niman la yaqaano oo tolaad noqon oo meel baan ku sidaran waan ku naqaanaa si baan qaaraanka kugu soo doonanaynaa e jirjiis daawudna jirjiis iyo jaaxid baa aabbo ku noqon waa la yaqaana meeshaad gelayso waxaan waa kufri ninkiinu waa kaafir laakiin cuquubadu wamaa kunaa mucadibiina alla yidhihe ilaa xaqa loo cadayn lama dili karo lamana gowracaya waa war la fahmi karo maxaa yeelay kufrigu laa ystalzim alcuquuba kufrigu iyo shirkigu laa ystalzim alcuquuba ilmaha yarka ee adduunka joog waa maxay ee mushrikiinta waa gaal waana mushrik adduunka aakharana ahlu janna bay sida ama lama cadaabayo naar in la geynaya ma jirto meel kale haddaad dunta gee lama dili karo alkufru laa yastalzim alcuquuba idan marku waxaa isku khaldin xukumka dilka iyo cuqubaadku way ka duwan yihiin xaqiiqat lficli wاlfaacil xaqiiqat lficli wاlfaacil waxay ku hirgeshaa laba shardi alcaqlu wاlاkhtiyaar ruuxa falkan same inuu caaqil yahay uusan waalayn xaggana falkan samayntiisa uu doortoon lagu qasbin waxaad u dhigi kartaa alcaqlu wاlqasdu ila اlficli faqad alcaqlu wlqasd ila lficli labada midku hadii la ficil ma jiro walaa faacila saddex lagama dhigi kara laba bas wey ya ikhtiyaarku qasdigaa soo gelaya lanna mukhtaarku laysa qaasidan falka inuu samey ma qastina waa lagu qasb sad hadduu u qasto inuu sanadka u sujudo u gaaloobaya ilaa man ukriha waqalbu mumain baa leeya haduu u qasto inuu sanadka u sujuudo e waa kaafir markuu sanamkaaggiisa u foorarsanay all u sujuudaya ilah waa ard waa lay qasbay laakin haddaan kuu sujuudahaya bulah hadduu niyada ka nageysa sanamkaa u sujuudid muxuu yahay seefta markaa lagaga haye ninka seefta halkaa lagaga hayay hadduu u qasta sanamka aad u sujuudu xukumkiisu muxuu wadaada allow waa kaafir seeftu maxay qabata seeftu daahirkaaday qasabtaa iyo maniyadaday qasabtaa nimaad aada jeclayn baan ku dhihi dheh waan jecla waan kugu qaban shan xabadood baan kugu qabanaya dheh waan xasan baan jeclaa wallaahi billaahi tallah waan jeclaa dheeda afka halkanna gaaladaad ka necab ikra wuxuu galaa ficilka daahirku galaa oo lagaa hadlin karaa waxda rin baa lagaa keeni karaa laakiin halkan ma galo saa darteed ilaahay kala saaro oo lasoo kala rebo almihim waxaan ujeedaa un sheega marka la radinayo ama ama la aqbalayo horta waxaa ka horaysa in la fahmo la suuraysan karo naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله وهم ينفون التأويل مطلقا وجهة الغلط أن التأويل أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إل- إلا هو وأما التأويل المضموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل ويص- ويصرفونه إلى معان إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه فإن كان الثابت حقا ممكنا فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد أو بما لا معنى له أو بما لا يفهم منه شيء وهذا مع أنه باطل فهو متناقض لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه لإمكان أن يكون له معنى صحيح وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا فلا ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد ل- المراد فلعل نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أو لا لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به فإن كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المع... فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به فلا ي... فلئلا يكون مشعرا بما لم يرد به أو لا فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن, ال... عن lakiin waad fahanteen baan filayaa nimankan sheekhu wuxuu leey waa mutanaaqidiin marka hore maxay dheheen nusuusta sifaatka ku timid in la awilo ma bannaano waxayna yidhaahdeen macnaheedana la garan maayo hawsha haddaynu ka hadlayn macnaheedana lama garanayo haddaysan macno tusaynin maxaan loo awilayn maxaad awilka u diiday awilka waxaad u diiday laba mid uun inaad macno xaqa ka fahantay ood leedahay macnaha xaq ayaa laga leexinay iyo inaadan garanayninba haddaadan garanaynin ma dhihi kartid lama awilayo lannu tawiilkeeda tawiil la-aanteed ninkii garanaya u taallaa ninkii garanaya u taallaa hadduu macno xaqa ka fahayna wuu sugi hadduu macno baatil ka fahmayna wuu awili laakiin adugu waxaa tidhi maba aqaanaba lama garanayo maxaa ku gashaday marka tawiil iyo awlihiisa waa la awili iyo maxaa ku diray soo kama hor sheeg inaad fahanto sawirato shayga markaad sawiratood fahantaa ama la diidaa ama la ogolaadaa ninkii macno xaqa ka fahmay sidii salafiyada wuu sugayaa tawiilkana wuu diidi oo waa macquul ninkii macno baatila ka fahmay sida mucailada iyo jahmiyadana wuu macnihii baailkaabuu sugi kii xaqaana wuu turo wuu labadaa kooxood inay dhahaan nusuusta la awili mahayana waan ka dhegaysanaynaa inay yidhaahdaan waa la awil waan ka dhegaysanayna oo ninkii la awili mahayo ee salafiga ah macna xaquu ka fahmay oo ilaahay u laayiq ah ninka waa la awilina macna baatiluu ka fahmay oo macnihii baatilkaabu raba rabbi inuu ka leexiyo asagaa isu isleeha laakiin adugu waxaa tidhi laa adri iyo adri iyo yaclamu iyo taclamu iyo laa naclamu waa isku mid baati lama yaqaan marka maxaa ku gashaday tawiil diidadiisa iyo sugidiisa maxaa kuu geshta maxamuu sheeku kala kala hadlaayo waa dhibagaas marka ishkaalkaasuu ku keenay وkule marka لأنa إشcاaر اللفظ بma يuraad bه أقوى min إشcاarihi بma la يuraad bه فإذا kاna لفظ la إشcاaر lah بmعنى المعاني ولا يفهم minه معنى أصلا لم يkن مشcرا بma أuriida bه فلأnlا ykuna مشcرا بma lm yurid bه أولى wuxuu lafdigan tusay ma garanaysaan marka waxaasuu tusay iyo waxaasuu diiday iyo waxaasuu sugayaa kanuu ogolyahay maba dhihi kartaan bu idinku leeyahy marka mutanaaqidiin baa tihin waxna waad anfinaysaan waxna waad sugaysaan maxay anfiyeen adam ta'wiil bay diideen waxayna sugahayaan inaysan macaan lahayn inayn macaan lahayn bay sugahayaan oo waxay ogaadeen waan ogaanayna macaan lahayn ogaasho sheegan macna la macays waa maxay waan ogaada annahu laa macnaa lahu waa ibaat haddana waxaa tidhi maxaa tihi lama awili karo macaana ma laha waa tanaaqub sada hadalka sheekhu waxaa weeye ninka yidhaahda nusuustan la garan mahaya macnaheeda ninka yidhaahda ma dhihi karo laba shay midna ma odhan karo ta'wiil bay leedahay khilaafsan daahirkeedana ma dhihi karo taawiil bay leedahay waafaqsan daahirkeedan ma odhan karo ninkii yidhahda nusuustan macnaheeda la garan maayo lababa lagama ogolo inuu dhaho waxay leedahay tawiil yukhaalifu aahiraha ma dhihi karo sidoo kale tawiil yuwaafiqu aahiraha lanna min xayu caqli waxaa dhici karta inay fii nafsi amr yeelato macne waafaqsan daahirka iyo inay yeelato macno khilaafsan daahirka inta waa dhici karta marka maxaa kuu diray adigu rambo Eh, maad fahminba inaad tidhaahdo waa lahaa tawiilun waa farcun can tasawuri macna alaaya markaad macnaha fahantaa tidhahdaa tawiil muwaafiqun lidaahir bay leedahay ama tawiil mukhaalif bay leedahay markaasaad ka dhihi kartaa laakiin marba haddaad tidhi la garan mahayo maxaa kuu dirsaday labada ixtimaalba waa waarid inay macno yeelato muwaafiq lilxaqi iyo inay yeelato macno mukhaalif lilxaqi intaba waa dhici karta maxaa adig ku dirsan marka mutanaaqid baa tahay intaasu sheekhu rabaa inuu ku gebagabay masalada nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح فضلا عن أن ي... فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله اللهم إلا أن يراد بتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجرى أو إنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا وإن أرادوا بالظاهر هنا هنا الشيخ حكوة وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى أي في, في نفي التأويل وهنا في في إثبات التأويل تأويل كي مرة سوها هيان مرة marna waa ibaat madna waa nafy nafyu tawiili wa ibaat tawiil marka waa mutanaqib markaas naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أي تجرى على على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم لتأويل أو إثباته تناقضا لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب والله أعلم الكائن وجهه إن شاء الله